gebagabaynay geeridiisii iyo waxa weeye waktigii ugu dambeeyey iyo walaalihii say ku dambeeyeen iyo maaragtay aabihii iyo kulli inay masar yimaadeen ayaynu akhirkii ugu gebagabeyn haddaba marka waxaynu khatimaynaa marka oo khaatimo u samaynaynaa qisatu yuusuf siduu ilaahay u khatimay leanno ilaahay fi suurati yuusuf aayadda ugu dambaysa oo ku khatimay ilaahay waxa uu yihi laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab ma kana xadiiثan yuftaraa walakin تصdiiq aladii bayna yadayhi watafsiila kuli shayi wahudan wahudan waraxmata liqowmi yu'minuun ayuu ilaahay ku khatimay aayadda ibnu jariir dabri waxa uu leeyahay raximahu llah aayaddaa markuu ka hadlayo ay macnaha qisatu yuusuf laqad laqad kaana fi qisati yuusuf wa ikhwatihi iyo walaalihii cibratun waxyaala lagu cibro qaato oo lagu waansamo ayaa ku jira oo yaa ku waansamaya dadka caqliga leh oo wax kala garanaya ay liuli lalbaab liuli lcuqul dadka caqliga leh oo wax kala garanaya ayaa ku waansamaya iyo mawcido ay ku maaragtay ku eh, waxyaalo maaragtay cabsi ay ku ka qaadaan oo waxa weeye kuwaana qaataan oo marka isaga ilaaliyaan waxyaalaha xun sida sidaa daraaddeed ba marka ilaahay wuxuu inoo sheegay buu yidhi macnaha waxay sababtu tahay ay ugu jirta cibradu liannahu yuusuf ceelkii baa lagu riday walaalihii inay dilaan bay damceen haddana ceelkii bay ku rideen ilaahay baa ka soo badbaadiyey oo waxa weye ilaahay baa ka badbaadiyey haddana beec xaaraamay gadeen oo waxa weeye addoon bay ka dhigeen waa lasoo qafaashay oo nimankii safarka ahaa ayaa masar la yimid haddana waxa weeye markaas waa la sii iibiyey oo addoon buu noqday haddana waxa weeye markaa gurigii uu joogay ayaa naagtii waxa weeye joogtay oo imra'atul ayaa haddana lagu imtixaamay oo waxa weeye naftiisii ugu soo dhigatay ilaa markii dambe ay xabsi ku riday oo waxa weeye uu muddo badan xiraa haddaba dhibaatooyinka noocaasa marka qofkii caqli leh oo wax kala garanaya waa wax uu ku cibro qaato wey oo waxa weeye aad iyo aad loogu waansamo weyn marka maadaama qisadaasi ay aad iyo aad u dheerayd waxyaalahaas aad iyo aadka marka wuxuu leeyahay ibnu jariir ilaahay qisadan wuxuu ku kulmiyey waxyaalo cibar aad u fara badan ilaa mar mixan baa ku jira iyo dhibaatooyin waxaa ku jira waxyaalo farxad iyo saruura oo lagu farxayo waxaa ku jira xubi iyo kalkacayl oo waxa weye qofkii maaragtay jacayl iyo wanaag siduu yuusuf aabihii u jeclaayoo kale haddana waxa weeye mashaakil iyo waxa weye xusni iyo dhibaato oo waxa weye la kala kaxeeyey haddana aakhirkii ugu dambeeyey ay wada kulmeen oo farxad iyo wanaag ku kulmeen iyo la iscafiyey oo wanaag oo dhan waxa weye halkaa isugu yimaadeen wuxuu yidhi marka ibnu jariir raximahullah sidaa daraaddeed buu yidhi marka ilaahigii qisadaa nebi maxamed uga sheekeeyey ha ogaadeen qurayshi oo mushrikiinta maanta nebi maxamed la dagaalamaya oo waxa weeye doonaya inay dacwadiisa hor istaagaan inay dhibaato ku sameeyaan oo le dacwada ayaan ka joojinaynaa waa xiraynaa waa dilaynaa haddaba ha ogaadeen ilaahigii yuusuf saa u galay oo qisadiisa saa uga sheekeeyey oo walaalihii saa uga badbaadiyey waa awoodaa inuu nebi maxamedna idinka badbaadiyo oo idinka dhex saaro oo waxa weeye hadhow intuu haddana soo celiyo oo waxa weeye kulligiin sidii ikhwatu yuusuf ay walaalihii ugu cududaarteen oo lahaayeen maaragtay khalad khalad baanu gallay oo waxa weye ay u baryayeen oo yaa ayuha alcaziizu ay ugu hayeen inaad biri idinkana saas oo kale idinku dhacdo sidii bayna noqotay oo waxa weye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii laga saaray maka oo uu ka haajiray oo waxa weeye uu madiino tegey kabacdi markaa waa tii muslimiintii oo dhan iyo in alla intii rumaysay intay waxa weye garabkiisa noqdeen oo ilaahay guuleeyey oo beder waxa weeye uu kaga guulaystay kabacdi haddana makaa fatxu maka maalintii fatxa maka ay dhacday waa tagi nimankii shala nebiga calayhi salaatu salaam dhibaataynayey abu sufyaan iyo waxa weeye waa iyagii yidhi maaragtay waxaa tahay walaalkay caziiza oo nin wanaagsana khayr baan kaa rajaynaynaa iskakaaya cafiyo maanta waxa weeye maaragtay markaa uu yidhi nebigu orday iska taga waxaa tihin dad la cafiyey oo maanta wax laydii haysta ma jiraan sidaasoo kale marka nabiyullahi yuusufna saasuu sameeyey nebi maxamedna saasuu sameeyey marka qisadu waxay isugu xiran tahay oo lagu cibro qaadanayaa haddaad maanta awood leedahay ogow ilaahay baa kaa awood badane oo waxa weeye wax walbo awooda ilaahiga subxaana qaadirkaa ayaa leh ogow oo suu doona xu maamulo wey markaasuu kabacdi wuxuu yidhi ibnu jariir qataata wuxuu ka warinayaa inuu yidhi qawluhu watasdiiq aladii bayna yaday ay walaakin tasdiiq aladii bayna yadayma ma ma kaana xadiidan yuftara macnaha kitaabkan qur-aanka iyo adilada ku sugnaatay iyo qisaskan waxa weye laga sheekeeyey ma aha been la soo aruuriyey ee waa wax dhacay oo xaqiiqa weeye oo tasdiiq aladii bayna yadayh weye ay macnaha walfurqaan macnaha kitaabka qur-aanka waxa weeye waxa uu kala saaraya kutubtii hore oo ku markhaanti kacaya wixii xaq ahaa waa xaq buu leeyahay wixii baatil ahaana waa baatil buu leeyahay marka kitaabka qur-aanka waxa ku soo arooray waa wax wada xaqa wey marka masalan tusaale yar qisatu yuusuf sida ilaahay uga sheekeeyey hadday ahlu kitaabku si kale u qoraan waxaan leenaha waa beentiin ilaahay baa idinka og ilaahay baana saa uga sheekeeyey oo kulli wada keenay marka waxa weeye waxaan aad keenteen waxba kama jiraan wey wa tafsiila kuli shayin na macnaheedu waxa weeye ay macnaha kitaabkan qur-aanka wuxuu kala saaraya oo caddaynaya wax walbo inoo caddaynaya cibaade hadday tahay akhbaar hadday tahay qisaskii hadday tahay hadday tahay xaaraam iyo xalaal daacadii ilaahay lagu eh, la adeecayay oo cibaadadii kulli waa inoo kala caddaynaya wax aan kaga tagnay ma jirta buu yidhi maa faradnaa fi lkitaabi min shayin buu yidhi ilaahay macnaha wax walba kitaabka waa lagu sheegay waana lagu caddeeyey ayuu yidhi ilaahay sidaa daraaddeed marka kitaabka iyo sunaha qofkii ku dhegaa wax uu u baahan yaha ma jirto leanna waxa weye kitaabkiina wax walbaa ku sugan sunnihiina waxa weye waa caddeeyey oo nebigu waa inoo fasiray oo sunnihiisaa fasiraya sidaa daraaddeed qofkii ku dhegaa waa hanuunaya wa hudan wa raxmatan liqowmin yuuminuun hanuun iyo wanaag bay u tahay qofkii aaminaya oo rumaynaya oo waxa weeye qofkii ilaahay rumaynayana hanuun iyo wanaag buu u yahay qur qur'aankani oo waxa weye uu ku waansamo ayuu u noqonaya macnaha ilaahay wuxuu leeyahay sida maaragtay ibnu jariiriya u leeyahay hudan wa raxmatan liqowmi yu'minuun ay macnaha bayaanu amri amarkiisii waa waadix wey waa u caddaynayaa qofkii jahligiibuu ka saaraya dariiqii xaqaa buu tusaya waxa weeye dariiqii xaqa ahaa marka qofkii raaca waa ku hanuunaya marka oo dalaalkii iyo dhibaatadiibuu kaga hanuunaya waa raxmad iyo naxariis ilaahay xaggii ka timid liman aamana bihi wa camila bima fiihi macnaha qofkii rumeeya oo waxa weye kitaabka qur-aankaa rumeeya haddana ku camal fala waxa ku jira oo kitaabka uu keenay ilaahayga subxaana qaadirkaa ayaa markaa naxariis iyo wuxuu uga dhigaya oo waxa weye waa naxariis ilaahay leannao ilaahay u caroonmayo oo caradii ilaahay buu ka badbaadaya cadaabkiibuu ka badbaadaya saas weeye marka macnuhu wa raxmatan liqowmin yuuminuun aakhirana wuxuu dhexal siinayaa jannadii oo waxa weeye adduunkiina ilaahay waa ku badbaadiyey aakhirana wax oo iimaan iyo camal saalix hadaa la timaadid adduunkiina waa badbaadaysaa oo waxa weeye qofkii ilaahay rumeeyey ilaahay wuxuu noolaynayaa xayaatan tayiba adduunka markii la joogo aakhira markii la tagana jannadii buu ilaahay geynayaa oo waxa weeye wanaag oo dhan buu helayaa sidaa daraaddeed marka waxa weeye qofkii kitaabka qur-aankaa ku dhaqma oo raaca wanaag fi dunya walaakhira ayuu gaaraya wuxuu leeyahay ibnu kahiir raximahullah sidoo kale wuxuu leeyahay laqad kaana fi khabari lmursaliin maca qowmihim wa kayfa naja almu'miniina wa ahlaka alkaafiriin cibratun liuli lalbaab macnuhu waxa weeye buu leeyahay macnaha laqad kaana fii qasasihim waxaa laga wadaa macnaha ay akhbaartii rusushii sida nebi yuusuf oo kale ama waxa weeye nebiyadii ka horreeyey ama waxa weye nebi nuux oo kale ama nebi ibraahim nebi kastoo laga sheekeeyo siduu ilaahay dadkii mu'miniinta wanaagga ugu galay oo u badbaadiyey oo wax walba wanaagga u siiyey oo uga hiiliyey intii gaa gaalada ahayd gaaladiina u halaagay waxaa ku jirta arrintaas wax lagu cibro qaato oo qofku ku waansamo mana aha kitaabkaani kitaab been la soo aruuriyey ee waa kitaab ilaahay xaggi ka yimid oo waxa weeye saxiixa wey oo rumaynaya oo waxa weeye kutubtii hore ayuu rumaynaya ay macnaha sidii towraad iyo injiil iyo sabuur iyo suxufu ibraahima iyo kutubtii hore oo dhan ayuu rumaynayaa oo sugayaa wax alla wixii saxaa oo ku jiray wixii dadku beenoo ku dareenna wuxuu leeyaha waa been wey waxaa waxba kama jiraan oo in lagu daro kitaabka ma banaano wey wa tafsiila kulli shayin wax walbana wuu kala caddaynaya xalaashii iyo xaaraamtii iyo waxa weeye wax kasta oo nooc walba ayuu kala caddaynaya wuxuu kaloo caddaynayaa waxyaalihii daacaadka ahaa waajibaadkii mustaxabaadkii wax walbuu caddaynaya akhbaartiibuu caddaynaya oo waxa weeye waxyaalihii akhbaarta ahaa iyo qasaskii ku jiray kitaabka oo dhan ayuu kala caddaynaya sidaas daraaddeed kitaabka waxa ku soo arooray oo dhan waa wax cad wey oo ay ku hanuunayaan dadki ilaahay uu hanuug la maago hanuun dadki ilaahay uu siiyo oo rumeeya oo mu'miniina ayaa ku hanuunaya marka kitaabka qur-aanka ah waxaa ku hanuuna horta qofki iimaan laga helo oo qalbigiisa iimaan galo ayaa inta ku hanuuna dhibaatada iyo mashaakilka iyo waxa weye jahliga kaga baxaya iyo waxa weye shirkiga iyo dhibaatada haddii uu raaco marka qofkii raaca naxariis buu noqonaya iyo raxmad iyo wanaag ilaahay ayuu uga dhigaya fi dunya walaakhira macnaha adduunkana wuxuu ku nooleynayaa xayaatan dayiba aakhirana ilaahay waxa uu gelinayaa jannadii iyo wanaaggii fanas'al allah alcadiim an yajcalana minhum fi dunya walakhira ilahay waxaan ka rajaynaynaa inuu naga mid dhigo kuwa kitaabka qur-aanka ku hanuuna iyo sunaha nebiga calayhi salaatu wassalaam adduunkana hanuuna aakhirana waxa weeye gara jannadii ilaahay oo waxa weeye wanaaggii gaara ayaan ilaahay ka rajaynayna wuxuu yidhi marka ibnu kathiir llah wuxuu yidhi maalintaas waxay dhacaysaa buu yidhi maalinta ay dadku laba u qaybsamaan oo waxa weeye inta dadkoo dhan ilaahay xagga loo celiyo qiyaamo la yimaado qaarna wejiyadoodu ay caddaadaan oo wejiyadoodu ay nuurayaan oo wanaagga oo dhan helayaan qaarna wejiyadoodu madoobaan doonaan maalintaa ayaa la kala caddaan doonaa oo xaqiiqada la gaari doonaa marka wuxuu ishaarayaa aayadda qur-aanka odhanaysa yowma tabyadu wujuuhun wa taswaddu wujuuh fa ama aladiina swaddat wujuuhum akafartum bacda iimaanikum faduuqu lcadaaba bima kuntum takfuruun fi suurati ali cimraan yani yowma alqiyaama waa maalinta yowma alqiyaamaha maalinta ay waxa weeye wejiyadii qaar caddaanayaan oo nuurayaan oo wuxuu yidhi cabdullahi ibni cabaas waxa weeye wujuuhu ahlusunna waljamaaca tabyadu wujuuha ahlusunna waljamaca yowma alqiyaama wa taswadu wujuuha ahli lbidac waalfurqa waxa weeye wadalaal ayaa dadka noocaasa ayaa wejiyadooda madoobaanayaan dadka bidcada iyo shirkiga iyo waxa weeye tafaraaruqa iyo mashaakilka o dhan ku jira dadka ayay wejiyadooda madoobaanayaan buu yidhi dadka wejiyadooda caddaanayaan oo nuunayaanna waxa weeye waa dadka ahlusunna waljamaaca ahlusunna waljamaacana waxa weeye waxaa la yidhahdaa waa qofkii sunnihii nebiga calayhi salaatu wassalaam iyo waxa weeye dariiqii saxaabada qaaday kaasaa la yidhaahdaa ahlusunna waljamaaca amaa qofkii ka leexday oo iska sheeganaya oo afka ka sheeganaya ahlusunna waljamaaca waxba kama jiraan leanna mid kastoo suufiya maanta wuxuu leeyahy ahlusunna waljamaacan ahay caqiidadiisuna waa khilaafsan caqiidadii nebi maxamed iyo caqiidadii saxaabada haddaba waxa weeye ahlusunna waljamaca waxaa la yidhahdaa qofkii dariiqii nebi maxamed la yimid maa ana calayhi wa asxaabii wuxuu siduu ka yidhi nebiga calayhi salaatu wassalaam markuu nebigu sheegay inay ummaddaani toddobaatan iyo saddex firqo u qaybsamayaan kulligoodna naarta gelayaan ilaa hal mida mooye markii la weydiiyey waxaa la yidhi tee weye midda badbaadaysa jamaacada badbaadaysa wuxuu yidhi ma ana caleyh wa asxaabi waa midda ku taagan aniga iyo saxaabadeeda waxa aan ku sugannahay caqiidatan wa camalan wa iimaanan waxyaalaha aan ku sugannahay maanta oo diinta aan la imid qolada ku taagan qofkii dariiqaa mara ayaa ahlu sunna waljamaaca la yidhaahdaa waa inaad ogaatid weye qof walba markaa ku dadaalo inuu waxa weeye dariiqaa ku dhinto oo waxa weeye ilaahina ha ka baryo inuu dariiqaa ilaahay gaadhsiiyo sidoo kale xadiis baa ka sugnaaday athar uu warinayo maaragtay can abi ghalib ayaa waxa uu leeyahay abu umama saxaabigii jaliilka ah abu umama albahili ayaa wuxuu arkay waxaa la yihahdaa abu umama albahili magaciisana waxaa la odhan jiray sudiy bni jaclan wahuwa sayidu bahila waa qabiilkii reer bahila la odhan jiray ayuu oday u ahaa waa nin aad iyo aad macruufa buu ahaa abu umama la oran jiray waxa uu yidhi abu umama wuxuu arkay nimankii khawaarijta ahaa oo waxa weye cali bna abi aalib iyo la dagaalamay cuhmaan dilay oo markii dagaalkii fitankii uu dhacay niman badan oo iyaga ahoololaayey ayuu madaxyadoodii arkay meeshaa dimashik masaajidka meel u dhow markaasuu waxa uu yidhi kilaabu kilaabu naar buu yidhi waa kile eeyada naarta weeye buy sharu qatlaa taxta adiimi asamaa waa kuwa la laayo buu yidhi sharu qatlaa kuwo la dilay kuwa ugu khayr daran weeye oo waxa weeye adduunka lagu dilay khayru man khayru qatlaa man qataluuhu wey waxaa ugu khayr badan buu yidhi qofkay dilaan macnaha qof la dilo waxaa ugu khayr badan kuwaani qofkay dileen markaasaa waxaa la yidhi markaasuu wuxuu akriyay aayadda qur-aankaas yowma tabyadu wujuuhum wa taswadu wujuuh aayaddaasuu akriyay oo leeyahay macnaha kuwaani waa kuwa wejiyadoodu aakhire madoobaanayaan oo ahlu bidac weeye iyo waxa weeye dalaal ayay ku sugan yihiin marka abi khaalib baa waxa uu ku yiri abi eh, abi umama anta samictahu min rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam ma rasuulka ilahi baa ka maqashay baan ku yihi buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi low lam asmacahu ila maratan ow maratayni ow halaatan aw arbacan xata cadda sabcan ma xadatkumuuh wuxuu yidhi haddaana mar ka maqal oo laba ka maqal oo saddex ka maqal oo afar ka maqal oo shan ka maqal oo lix ka maqal ilaa toddoba uu tiriyey idiima sheegeen buy oo idama dhaheen waa kilaabu ahli nnaar haddaba markaa waa arrin aad iyo aad u khatara wey leanna waxa weeye dariiqi xaqaa bay khilaafeen oo waxa weye saxaabadii bay la dagaalameen oo amiirulmu'miniin bay dileen oo waxa weeye amiirkii kale la dagaalameen marka waxa weye niman qarriban bay ahaayeen caqiidadooda xumayd oo dariiq dalaala ah, oo baadiya ayay ku sugnaayeen marka asarkaana waxaa werinaya xadiiskaas maaragtay imaamu tirmidi ayaa weriyey wuxuuna yidhi waa xasanun saxiix ayuu yidhi waa xasan buu yidhi sheikh albanina raximahullah waa saxiixiyey oo wuxuu ku saxiixiyey fi sunan tirmidi saddex kun iyo waxa weye sunan ibni maaja boqol toddobaatan iyo lix marka waxa weye waa xadiis saxiixa wey marka macnaha uu keenayo meesha ay tahay oo waxa weeye uu abu umama saa uleeyahay maadaama ay dariiqii nebi maxamed khilaafeen iyo dariiqii saxaabada hadde halaag bay ku sugnaadeen oo waxa weye waa halaagsan yihiin weyn oo khasaaro iyo mashaakil oo dhan ayay ku jiraan oo waxa weye wejiyadooda aakhira madoobaanaya leanno ahlubidac bay noqdeen oo dariiqii nebi maxamed bay khilaafeen wey sidoo kale waxa uu leeyahay abubakr aljazairi eh, xafidahu llah eh, kitaabkiisa eh, aysar tafasir waxa uu ku leeyahay laqad kana fi qasasihim cibratu liuli lalbaab ay macnaheedu waxa weeye buu yidhi qasaska rususha maca umamihim rusushii iyo ummadahoodii markii laga sheekeeyo waxaa ku jirta buu yidhi macnaha sidii ilaahay u badbaadiyey dadkii wanaagsanaa oo ugu hiliyey kuwii xumaana u halaagay waxa ku jirta buu yidhi qofka mu'minkaah wax uu ku cibro qaato oo ku waansamo oo markaa uu iska ilaaliyo dariiqii khaladka ahaa marka cibro qaadashadu asalkeeda waxa weeye qofku markii wixii looga sheekeeyo inuu ku fekero oo yidhaahdo hadday saa dhacday oo dadkii wanaagsanaa ilaahay saa u badbaadiyey kuwii xumaana saa u halaagay maxaa kula gudboon adiga maxaad samaysaa dariiqeebaad martaa hadde haddaad dariiqaa xun martid waa halaagsamaysaa marka waa inaad dariiqi wanaagsan martaa oo aad iyo aad aad iskaga ilaalisaa dariiqii xumaa wey sidaas daraaddeed marka ayay maaragtay tahay cibratun liulil albaab wa ulul albaabi hum ulul waa dadka caqliga leh ayaa la yidhahdaa ulul ma kana xadiian yubtala ay lam yakun hada alqur'an alcadiim bilxadiid aladi eh, fi imkani linsani an yakdiba macnaha suurtagal maaha qur qof inuu been ku abuuro oo waxa weye uu qofna been ka sheego wax suurtagala maaha leanna waxa weeye dee ilaahay baaba taxaddi ku sameeyey oo la yidhi haddaad awoodaan inta isku tagtaan idinka iyo wax alla waxaad awoodaanba suurad keliya la imaada oo qur-aanka lamida faatuu bisuurati min mithli hal suurad la imaadaa li ama cashara suwar ama ma la imaan karaan aayad qur'aana qof been ka sheegi kara ma jiro leanno kalaam ullah weeye oo cid waxa weeye ku been abuuran kartaa ma jirta weye marka waa tasdiiq aladi bayna yadayh wey ay macnaha kutubihii hore ayuu waxa weye eh, sugayaa oo waxa weye kutubihii ka horreeyey ayuu rumaynayaa wixii saxa wixii beena oo khalado ay ku dareenna waa nafinaya marka waa waxyi min allah wey tawxiidkii iyo caqiidadii kutubtii hore ku sugnayd ayuu sugaya oo waa kii nebiga lagu lahaa an ittabic millata ibraahima xaniifa marka diintii nebi ibraahim oo waxa weye iyo diinteenna waa isku mid wey marka wax diimuhuna asalkooda tawxiidka iyo caqiidada waa isaga mid leanno kelimatu laa ilaha ila allah ayay kulligood ugu yeerayaan islaamnibay ugu yeerayaan dadka ma aha inay waxa weeye waxba ku kala duwan yihiin axkaamta iyo shareecada iyo waa ku kala duwanaan karaan oo qoladan wax loo xalaaleeyey qoladan waa laga xaaraantinimayn karaa laakiin caqiidada saxiixa waa isku wada mid kulli kalimatu tawxiid kelimatu laa ilaaha ila allah ilaahay mooye ilaah kale ma jiro ayaa dadka loogu wada yeerayey oo waa isku wada mid wey waxau yidhi marka sheikhu xafidahu llah wa tafsiru kuli shayin wahudan waraxmatan liqowmi yu'minuun ay kamaa huwa musadiqun lima bayna yaday sidoo kale haddana yufasiru kulu shayin yaxtaaju ilayhi albashar macnaha qofku wax kasta oo u baahan yahay ayuu haddana kitaabkii caddaynaya hadday caqiide noqoto hadday axkaam noqoto hadday akhbaartii hore noqoto iyo waxyaalihii dadkii hore qisaskoodii wax walba u kala caddaynaya sidaa daraaddeed wixii aad u baahatidba kitaabku aad ka helaysa marka wax walba kitaabkii qur-aanka waa ku dhex jiraan oo wax walba waa lagu keenay oo wax walba waa laynoo caddeeyey oo waa waadix wey wax ka maqan marka ma jiraan wey sidaa daraaddeed baa marka waxaa loo baahan yahay qofku inuu ku camal falo marka qofkii ku camal fala ayuu wanaaggaasoo dhan oo rumeeya ayaa wanaaggaasoo dhan ka helaya wey haddaba halkaa marka haddaan ku gebagabayno maaragtay khaatimadii waxa aynu marka keenaynaa ma yustafaadu maaragtay ma yustafaadu qisatu yuusuf min alfawaa'idi walcibar maaragtay oo laga faa'ideeyo macnaha alfawaa'id walcibar yustafaadu fi qisati yuusuf maxaa laga faa'idayaa oo fawaa'idda iyo cibarka ku jira oo faraha badan maxa uu yahay waxa aan keenaynaa awal waxaan soo samaynay macnaha marxalad walba marka aan samayno xoogaa fawaa'ida ayaan ka samaynayna laakiin hadda waxaynu keenaynaa sheekh naasir sacdi raximahullah ayaa waxa uu ka sameeyey aakhirka qisadan fawaa'id aada u fara badan marka waxaynu soo qaadanaynaa kalaamkiisa iyo fawaa'idda uu ka sameeyey iyo habka uu sharaxay ayaynu ku khatimaynaa qisada oo waxa weeye aynu soo qaadanaynaa oo aynu akriyayna insha allahu tabaaraka watacaala qaala sheekh nasir sacdi raximahullah waa sheekii cuthaymiin iyo wey wa waa sheekh cuthaymiin iyo sheikhoodii oo waxa weeye ka horreeyey sheekh cuthaymiin iyo ibnu baaz iyo sheikii ka horreeyey wey oo waxa weeye caalimka ahaa oo waxa weeye maaragtay kutubkan le maaragta la yihahdo taysiru lkalaam ilmanaan taysiru lkarim fi kalaam ilmanaan kitaabkaas ayuu leeyahay waa kitaab aada iyo aada u oo tafsiira oo qayima ayuu leeyahay waxa uu yidhi marka shiku fi dikri shayin min alcibari walfawaa'id waxaan sheegaynaa buu yidhi wax kamid a ah fawaa'id iyo cibarka laga qaadanayo o alati ishtamilat calayha hadihi alqisa qisadan nabiyullaahi yuusuf ay maaragtay dhexdeeda ku jira oo koobtay ayaanu sheegaynaa ilaahayna wuxuu ku yidhi buu yidhi awelkeeda naxnu naqusu calayka axsana alqasas iyo bilowga haddana waxa uu ku yidhi laqad kana fii yuusufa wa ikhwatihi aayaatun lisaa'iliin macnaha ilaahay aayadda waatuu ku bilaabay qisadan naxnu naqusu calayka axsana alqasas ayuu ku bilaabay qisadii ugu wanaagsanayd haddana markaa waxa uu yihi ilaahay markuu qisadii yuusuf iyo walaalihii bilaabayey ayuu yidhi laqad kaana fii yuusufa wa ikhwatii aayaatun lisaa'iliin ay macnaha qofkii wax weydiinaya oo cibro qaadanaya waxaa ku jirta wax lagu cibro qaato wey haddana aakhirkeeda ilaahay wuxuu ku soo gebagabeeyey markuu kulli ka sheekeeyey oo qisadii dhameeyey laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab marka qasasulambyaa waxaa ku jirta cibra iyo waxa weye wax lagu cibro qaato oo lagu wahamsamo ayaa ka buuxda wey sidaa daraaddeed marka qisadaa nebi yuusuf calayhi salaatu wassalaam iyo walaalihii iyo wixii dhex maray iyo dhibaatadii dhacday waxaa ku jira wax lagu cibro qaato wey wuxuu yidhi faa'iidada ugu horraysa buu yidhi oo laga qaadanayo waxa weeye qisadaani inay tahay horta qisada ugu wanaagsan kitaabka qur-aanka kusoo aroortay oo ugu waadexsan oo waxa weye nooc walba ayay caddaysay lima fiiha min anwaaci tanaqulaat min xaalin ilaa xaal leanna waxaa ku jirta buu yidhi oo ay caddaysay isbedbedel badan qofkii maanta arrin sibuu ahaa haddana si kalaa loo bedelay haddana si kalaa loo bedelaya bal u fiirso wuxuu yidhi wa min mixnatin ilaa wuxuu yidhi wa min eh, mixnatin ilaa mixna macnaha dhib iyo mashaakil ayuu galay nabiyullahi yuusuf markaasaa laga saaray oo haddana mid kaloo dhibaato kale uu sii gelaya dhibaataba dhibaata usii dhiibaysa wa min dalika wuxuu yihi marka wa min dullin ilaa cizin dulli iyo dhibaatuu maray addoonnimo mashaakil hadhowna wuxuu noqday sultaanu misr oo nin sharaf leh oo ya ayuha alcaziizu lagu hayo ayuu noqday wa min riqin ilaa mulkin isagoo addoona ayuu haddana boqortooyo gaadhay wa min furqatin wa shataatin ila ijtimaacin wa itilaaf inta la kala kaxeeyey reer caalu yacquub oo yuusuf laga tuuray masar oo waxa weeye odagii iyo wiilashii ay dhibaata dhex martay oo waxa weeye mashaakil oo dhan dhacay ayaa aakhirka haddana masar la isugu keenay oo waxa weye iyagoona inta lasoo raray halkaa ay ku kulmeen waa inagii soo sharaxnay ijtimaacu aali yacquub oo waxa weye markay kulmayeen oo isku imaanayeen farxadda iyo wanaagga dhex maray waataynu soo sharaxnay wuxuu yidhi marka sheiku raximahullah wuxuu yihi wa min xusnin ilaa suruur wa min maaragtay rakhaa'in ilaa jad macnaha min xusnin dhibaato murugo nabiyullahi yacquub oo intaasoo sano murugaysnaa oo dhibaato ku dhacday oo waxa weeye ilaahay baryey haddana markaa aakhirkii ugu dambeeya farxad iyo waxa weeye aad iyo aad wax u wanaagsan la kulmay oo wiilkiisii helay oo waxa weeye ilaahay uu abaal ugu abaalguday wanaaggaa faraha badan inuu gaarsiiyey barwaaqo lagu jiray wuxuu yihi haddana waxaa ka mida ah, buu yidhi barwaaqaa la galay markaasaa haddana abaar iyo dhibaata timid haddana abaartiiba waxaa ka dambeysay barwaaqo fakri iyo mashaakil oo dhan baa lasoo maray markaasaa ilaahay barwaaqo iyo wuxuu siiyey haddana maaragtay u waasiciyey marka wa min inkaarin ilaa ilaa iqraar macnaha ilaa qraar macnaha markii hore nabiy ikhwatu yuusuf alay alayh salaam walaalihii yuusuf waatay inkirayeen oo lahaayeen yuusuf bahal baa cunay annaga waxa weeye odag waatay lahaayeen akalahu dib e, waraabaa cunay mana rumaysanaysi laakiin wiilkaa waraabaa cunay ee ka same ka bacdi haddana way qireen inay khalad sameeyeen oo waatay lahaayeen maaragtay tallaahi laqad ataraka allahu calayna wa in kunaa laqaadiin ilaahay baa nooga kaahiliyey inkastoo aan khaldanayn oo khaladkoodii waa qireen haddaba marka ilaahiyga subxaana qaadirka ayaa waxa weeye aad iyo aad u wanaag badan qisada noocaasa inooga sheekeeyey oo nooc walba nooc inoo soo qaaday oo tilaabo tilaabo iyo waxa weeye siday hadba noocba nooc u ahayd inoo kala dhigdhigay ilaahay baa marka sharaf iyo wanaag oo dhan mudan wey midda labaad wuxuu yidhi waxaynu ka qaadanaynaa oo ku jirta anna fiiha aslan litacbiiri ru'ya waxaa ku jirta buu yidhi macnaha tacbiiru ru'ya ru'yada fasiraadeedu inay tahay cilmi ilaahay uu dadka siiyo oo ilaahay uu cilmi dadka uu bara ay tahay ee maaha qofku wuxuu iska baran karo ilaahay baa qofkii uu doono bara laakiin waxyaalaha ugu muhiimsan laba asal bay leedahay waxaa la fiiriyaa almunaasabatu walmushaabaha wuxuu siday isugu eg yihiin iyo say isku waafaqsan yihiin is magacooda iyo say u eg yihiin iyaa la fiiriyaa marka waxa weeye dadka yaqaan oo ru'yada fasir yaqaan noocaasay ka fiiriyaan matalan wuxuu yidhi tusaale yar waxa usoo qaadanaynaa ru'ya yuusuf ru'yadii uu arkay yuusuf oo uu ku riyooday qoraxda iyo dayaxa iyo xidigaha u sujuudaya wuxuu yidhi wejhul munaasaba waxa weeye so meesha ay isaga eg yihiin waxa weeye xidigahan iyo qoraxdu iyo waxa weeye dayaxu samada ayay qurxiyaan iftiinna u yihiin sidaa daraaddeed marka nebiyaduna aadiyi wuxuu ugu fasiray inuu nebi noqon doono nebiyaduna dhulkay qurxiyaan buu yidhi oo nebiyada iyo culummadu ziinatan lilardi wey oo dhulkiiba iftiin u yihiin oo wa waa lagu hanuuniyey oo waxyaalihii mugdigii iyo baadinimadii iyo jahligii bay ka saarayaan dadka marka sidaa daraaddeed sida qofka baadiyaha lugaynaya uu dayaxa iyo habeenkii u iftiinsado ayaa dadku waxay u iftiinsanayaan culummadii iyo ambiyadii iyo nebiyadii diintii ay diinihii ayay iftiinsanayaan oo u sharaxayaan oo dadkii bay hogaaminayaan marka sidaa daraaddeed halkaa ayay isaga eg yihiin sidaa daraaddeed baa marka loogu fasiray inay yihiin maaragtay eh, inuu nebi noqon doono sidoo kale buu yidhi eh, dayaxa iyo qoraxdu waa asal buu yidhi waa waaweyn yihiin aabbihii hooyadii baa laga dhigay walaalihiina waa farac buu yidhi marka sidaa daraaddeed dayaxa iyo qoraxdu asalka nuurku waa labada ah laakiin xidiguhu waa yar yar iyaga ka farcama marka sidaa daraaddeed wiilashii waxaa laga dhigay xidigihii hooyadii iyo aabihiina waxaa laga dhigay qoraxdii dayixii hooyadii dayi qoraxdii baa laga dhigay leanna waxa weye waa lafdu mu'anas oo waxa weeye waa lafdi dhediga aabihiina waxaa laga wuxuu ugu fasiray dayixii leannahu waa mudaker oo waa waxa weye waa waa waa lab wey sidaa daraaddeed marka qorax dayacii iyo xidigihiiba waxaa laga dhigay daker oo waxa weye wuxuu yidhi waa walaaha iyo aabbaha bay noqon doonaan oo kuu sujuuda marka waxaa la fiirinayaa mar walba habka la eegayo oo waxa weeye siday isugu egyihiin wixii amaa sujuuddana haddii ay qoraxda iyo dayaci iyo kuu sujuudeen walaalahaa iyo aabbahabaa kuu sujuudi doona iyo hooyadaa sujuuddu waxa weeye macnaheedu ay macnaha tacdiiman laka waa lagu weynayn doonaa markaad derajo gaartid oo wanaag gaartid oo ilaahay heer ku gaarsiiyo ayaa saa lagu weynayn doonaa oo lagu ixtiraami doonaa wey sidaa daraaddeed markaa waxa halkaas watuu ku lahaa wakadalika yejtabiika rabbuka wa yucallimuka min taawiili axaadiid macnaha ilaahay baa ku dooranaya oo nebi kaa dhigaya oo waxa weye wax walba ku baraya sidaa daraaddeed marka waa cilmi aad iyo aad u cajiiba oo qofku haddii uu barto habkaas iyo munaasabooyinka wax loo fasiro aad iyo aad bay muhiim u tahay wey sidoo kale labadii wiil oo uu u fasiray oo midna uu yidhi waa lagu dilayaa midna uu yidhi waa lagu sii daynayaa midi wuxuu ku riyooday isaga oo camalkii sii wada oo shaqadii sii wada oo waxa weeye maaragtay khamrigii qasaya midna wuxuu ku marka wuxuu yidhi adiga waa lagu sii daynayaa buu yihi leanna wuxuu ka qaatay ninkaani camalkiibuu sii wadaa buu ku riyooday inuu badbaadayo oo camalkii sii wado ayaa halkaa ka caddaanaysa oo shaqadiisii sii wadanayo laakiin ninkan kale wuxuu ku riyooday isagoo waxa weeye shimbiro cunayaan madaxiisa waxa weye marka waa lagu dilayaa weye oo waxa weye adiga waktigaagii waa dhamaaday oo waad soconaysaa ayuu ugu fasiray markaa sidii bayna noqotay oo waxa weye markaas way eh, waa la dilay kii kalena waxa weye waa badbaaday wey ru'yadii boqorkana wuxuu ku fasiray toddoba sacoo buurbuuran iyo toddoba sacoo waxa weye caataa toddoba sanoo abaara iyo toddoba sanoo barwaaqa ayuu ku fasiray leannahu markii roobku do-o ay barwaaqo noqoto xooluhu waa cayilaan oo waxa weye xoolihii baa cayilaya waxa weeye eh, mirihii baa soo baxaya beerihii baa baxaya waxa weye wanaag oo dhan baa la gaaraya dhulkii baa cagaar noqonaya sidaa daraadeed marka wuxuu yidhi toddobada sacoo buuran iyo toddobada eh, sumbul oo aad ku riyootay oo cagaarka ah waa toddoba sanoo barwaaqaa wey toddobada sano eh, toddobada sacoo ah iyo toddobada yaabiskaa oo aad ku riyootayna waa toddoba sano abaara wey marka sidaa daraaddeed bu wuxuu fiiriyey habka iyo munaasabada iyo siday isugu eg yihiin wixii ayaa la ysku raacinayaa oo la isfahansiinaya marka marka sidaa daraaddeed qofku waxaa loo baahan yahay inuu aada iyo aad u fiiriyo haddii uu ru'yadii fasirayo asbaabteeda iyo magaca iyo siday isugu egyihiin inuu aad iyo aad u fiiriyo midda saddexaad waxau yidhi shiikhu waxaa ka mida buu yidhi maa fiiha min aladilla calaa sixati nubuwati muxamedin sala allahu calayhi wasalam qisadaani waxay daliil u tahay oo caddaynaysaa nebinimadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay nebinimo saxa ahayd leannahu sababtu maxay tahay ilaa wuxuu ka sheekeeyey qisadan aad iyo aada u dheer nebi maxamedna waktigii nebi yuusuf ma joogin akhbaartii hore iyo kutubihii horena ma u akriyin leannahu kaana laa yaqra'u walaa yaktub waxna ma akriyi jirin waxna ma qori jirin marka sidaa daraaddeed qofaan waxna qorin waxna akriyin qiso oo mar hore dhacday ka sheekeeyey oo say ahayd u kala dhigdhigay oo waxa weye qisada intaa dheer leeg waxay kutusaysaa inay tahay waxyi min allah oo waxa weye ilaahay u waxyooday marka qofkii caqli leh oo waxa weeye caqli leh waa kuwaa fimi karaa markaa waatuu ilahay laha maaragtay id ajmacuu amrahum wahum yamkuruun wamaa kunta ladayhim macnaa lama aad joogin markay dadaalayeen oo iyagu ay tashanayeen oo khiyaanada samaynayeen nebi maxamed lama joogin marka waxa weye sidaa daraaddeed waxay kutusaysaa qisadaani nebinimadii nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam iyo qur-aanka inuu yahay ullah waxyi ilaahay inuu yahay ayay kutusaysaa marka midda afraad waxa uu yidhi annahu yonbagii eh, annahu yenbagi lcabda eh, yenbagii albucdu can asbaabi shar qofku inuu ka dheeraado meelaha asbaabta sharku taallo dhibaatadu taallo markaad aragtid inay meeshaan macsi iyo dhibaato iyo wax ka soo socoto inaad ka dheeraato oo aad iyo aad uga caradhid ayaa la rabaa oo uu qofku wixii uu is yidhaahdo dhibaata imaanaysa inuu qariyo wa kitmaanu maa takshaa madaratu wixii aad dhibto dhib uga cabsatid oo is tiraha war amaa dhib kaaga timaadaana inaad qarisid sababtu maxay tahay oo loo deliishaday yacquub calayhi salaam wuxuu ku yiri yuusuf calayhi salaam markuu ru'yadii iyo wanaaggii u arkay oo ogaaday ninkaani inuu nebi noqon doono oo u fasiray ayuu wuxuu yidhi laa taksus ru'yaaka calaa ikhwatika ru'yadaadan ha uga sheekaynin walaalahaa sababtu maxay tahay fayakiiduu laka kayda dhagar bay kuu samaynayaan iyo dhibaato iyo mashaakil marka sidaa daraaddeed ha uga sheekaynin walaalahaa ee arrintaada qarso oo waxa weye arrintaan qari ayuu maaragtay yiri wey marka sidaa daraaddeed waxaa laga qaadanayaa qofku haddii uu waxa weye wax ka baqayo inuu arrimihiisa qarsado oo uuna sheegin oo waxa weeye uu waxa weye wuxuu is yidhahdo dhibaataa kaaga imaanaysa inaad qarisid waa banaan midda shanaad buu yidhi sheikhu waxaa laga qaadanayaa annahu yajuuzu dikru linsaani bima yakrah cala wajhi nasiixa ligayri haddii qofkaad u naseexaynaysid oo wanaag u sheegaysid waxaa bannaan inaad waxa weeye wixii khalada oo aad qofkaa ka ogtahay aad tiraa hebel iska ilaali dhibaatadaasuu leeyahay mashaakilka ayuu kugu samaynin iska ilaali leanno yacquub wuxuu leeyahay fayakiidu laka kayda dhib iyo dhagar bay kuu samaynayaan iyo mashaakile iska ilaali arrintaada ha u sheegina sidaa daraaddeed marka way bannaan tahay qofku wixii mashaakil qofkii ku samaynaya in looga digo oo la yidhahdo war waxaa iska ilaali iyadoo aan xan ahayn inay min baabi nasiixa way bannaan tahay wey midda lixaad wuxuu yidhi shiikhu eh, أن نعمة allahi على العبد نعمة على من يتعلق به من أهل بيته وأقاربه aqaaribi haddii qofka ilaahay u nicmeeyo oo ilaahay nicmo gaarsiiyo nicmadaasi waxay gaaraysaa marka reerkiisii iyo ahalkiisii iyo ciddii o dhan bay gaaraysaa sidii nabiyullaahi yacquub uu u yidhi wa kadalika yejtabiika rabuka wa yucallimuka min ta'wiili alaxaadiid wa yutimu nicmatahu calayka wa aali yacquub marka waxay markaa nebi noqotid oo nicmadaa aa gaadhin oo wanaag ilaahay ku gaarsiiyo nicmadaadu ku dhammaystiranto reer aalo yacquub oo dhanna wanaaggaaga ayay gaari doonaan oo wanaaggaas ayaa ku dhammaystirmi doonta markii dambena sidii bay noqota oo nebiyullaahi yacquub iyo awlaaddiisii baadiyihii iyo dhibaatadii inta laga soo raray oo la keenay maaragtay masar ayay nicmo iyo wanaag ku noolaadeen oo waxa weye barwaaqadii nabiyullaahi yuusuf uu gaaray ayay iyagiina gaareen oo wanaaggii bay gaareen weyn midda toddobaad waxa weeye ana alcadla madluubun fi kuli lumuur qofku haddii u waxa weeye adil e, e, e, waxaa laga rabaa mar walba iyo meel walba uu joogo inuu xaq sooro xataa ilmihiisaa noqote ma aha macnaheedu qofka caadilnimada laga raba iyo xaq soorku inuu yahay ninka madaxdaa keliya adiga waxaa laga rabaa akhilmuslim waktilmuslima gurigaaga ilmahaaga dadkaa mas-uul ka tahay inaad u xaq soortid leanna sababtu waxa weeye yuusuf yacquub calayhi salaam markuu yuusuf jeclaaday wiilashii kalaa xanaaqay shaydaanna waa ka faa'idaystay dhibaatoo dhan bay sameeyeen marka lama ogola ilmahaagii inaad kala jeclaatid waa tuu nebigu lahaa calayhi salaatu wassalaam ittaqu llaha wacdiluu bayna awlaadikum awlaadiinna iyo ilmihiinna u cadaalad sameeya marka laba arrimoodba waa in loogu cadaalad sameeyo haddii wax la siinayo oo wixii la siinayo waa loogu cadaalad samaynayaa jacaylkiina waa loogu cadaalad samaynaya oo waxa weeye midna inaad jeclaatid midna cayrisid lama rabo oo waxaa la rabaa inaad cadaalad u samaysid oo wada jeclaatid oo wanaag u samaysid ayaa la rabaa haddii kale waxay keenaysaa haddaad qaarna jeclaatid qaarna cayrisid waxay keenaysaa xumaan iyo dhibaato iyo nacayb iyo xaasidnimo ayay keenaysaa midda sideedaad waxaa ka mid a alxadaru inuu qofku ka digtoonaado dembiyada leannahu dembiga dhibaatada uu kuu keenay waxay tahay markaa hal dembi geshid waxaa hadhow dembigaasi ku gaarsiinayaa kuwo kale inuu kusii dhaxal siiyo leannahu ikhwatu yuusuf u fiirso waxa ay sameeyeen in ay waxa weeye yuusuf bay yidhaahdeen aynu aabbe ka qaadno oo ka khaarijinno waxa weye ninkaan aynu dhaafinno aabbe markas see u dhaafinaa hadde waa inay toban dembi galaan oo midba mid ka daran yahay been waa inay sheegaan waa inay waxa weeye dhaar beena iyo waxa weeye eh, khiyaamo iyo waxa weeye mashaakil oo dhan waa inay sameeyaan marka waxay ku dhaceen inay odagii been u sheegeen oo yidhahdeen wiilka waa soo cayaarsiinayna oo ka kaxeeyeen oo wiilkii dhibaato ku sameeyeen oo god ku rideen oo qamiiskii kala baxeen oo waxa weeye ay dhiig beena marmariyeen oo wiilkii bee iibiyeen bal imise dembi bay isku darsadeen marka intaasoo dembiya ilaa iyo waxa weye afartan sanena ay qarinayeen oo waxa weye maalin walba odayga ay ku lahaayeen wiil mar hore dhintay baad ka samri la'da afartan sano way beenkoodeen haddaba intaasoo marka beena iyo intaasoo dhibaataha waxaa u keentay dembigii ugu horreeyey oo shaydaanku kaga faa'idaystay oo ahaa war wiilkaana aabihin idinka jecel yahaye wiilkaan isdhaafiya ayaa intaasoo beena gaarsiisay iyo waxa weye intaa inay maraan oo been iyo mashaakila iyo waxa weeye caasinimo iyo waxa weeye raxmad la'aan iyo naxariis daro dhibaatoo dhan gaarsiisay wey midda sagaa faaidada sagaalaad waxa weeye wuxuu yidhi shiiku ana alcibrata fi xaali alcabdi bikamaali الnihaaya waxa weeye macnaheedu waxau leeyahay shiiku qofka waxaa la fiirinayaa aakhirka cirib dambeedkiisa maxay khaatumadiisu noqotay khaatumada inama alacmaalu waa waatuu xadiid ku sugnaaday acmaasha waxaa la eegayaa qofka aakhirkiisa ugu dambeeya leanna waxa weye ikhwatu yuusuf eh, markii ay eh, awlaadu yacquub dhibaatooyin badan bay soo mareen dunuub badan bay soo mareen mashaakil bay sameeyeen cuquuqulwaalideyn bay ku dhaceen naxariis daray ku dhaceen qaraabagoys bay ku dhaceen been bay ku dhaceen dulmi bay ku dhaceen oo xaaraan bay cuneen oo walaalkood bay iibiyeen beec xaaraana intaasoo dhan markay soo sameeyeen aakhirkii ugu dambeeyey waa toobad keeneen markay toobad keeneenna ilaahay toobaddii waa ka aqbalay nabiyullaahi yuusuf waa cafiyey aabbahoodu waa cafiyey ilaahayna waa u baryeen waana laga toobad aqbalay oo waxa weeye markaa ilaahay ayaa u dembi dhaafay oo waxa weeye wanaag bay gaareen ilaa qaar culummadu ay yidhaahdeen markii laga toobad aqbalay kabacdi qaar baaba nebiye noqday qaar baaba maaragtay waxay noqdeen maaragtay culummo waaweyn laakiin waxa weeye wax adilaha ku sugnaatay ma jirto inay maaragtay ay noqdeen nebiyo kuma sugnaanin oo waxa weye arrintaasi wax daliila looma hayo marka sidaa daraaddeed lama oranayo qofkaani shila muxuu ahaan jiray soomaalideenuna aad baynu u isticmaalaa mid baad arkaysaa wuxuu ku leeyahay hebel miyaa maanta aniga wax ii sheegaya shalaba saasuu ahaaye war hadduu shala saas ahaa oo ilaahay hanuuniyey oo xaqii tusay maxaad adigu ugu diidaysa ma ku xaasidaysaa maxaqa uu gaaray iyo wanaagga kadalika min kadalika kuntum min qablu faman allahu calaykum fatabayanuu ayuu yidhi ilaahay macnaha qofku shala siduu ahaa weligii inuu ahaado khasama ilaahay baa qofkaan badbaadin kara soo hanuunin kara xaqa tusi kara qof walba maalin buu soo hanuunaa bal saxaabadii u fiirso shala sidii mushrikiin loo ahaa oo shirki loogu jiray oo laata iyo cuza loo caabudayey ayaa ilaahay xaqi u keenay xaqii bay raaceen hadda waxay noqdeen ashrafu lkhalqi maaragtay bacda maxamedin sala allahu alayh wasalam ummadda islaamka dadka ugu wanaagsan ayay noqdeen waxa weye marka nihaayada ayaa la fiirinayaa khaatmada inama alacmaalu bilkhawaatiim waxa weeye tuu nebigu lahaa maaragtay yubcatu arajulu calaa ma maata caleyh qofku aakhirka ugu dambeeya ayaa la eegayaaye lama eegayo horay muxuu usoo maray waa toobad keeni karaa qofku waana ka soo noqon karaa wixii khalada haddaba ilaahay loo toobad keeno khaladkana ha laga soo noqdo yaan istimraar lagu samaynin oo lasii joogtaynin wey faa'ida tobnaad waxa weeye wuxuu yidhi shiikhu waxaa laga faa'idayaa ilaahay maa mana allahu calaa yuusuf calayhi salaam min alcilmi walxilm maarata walxilm maarata wa makaarim alakhlaaq nabiyullahi yuusuf calayhi salaam ilaahay wuxuu ku galladaystay cilmi dulqaadasho akhlaaq wanaagsan waddacwatu ila allah ilaahay buu dadka ugu yeerayey wa ilaa diinihi diintii wa cafwihi waxa weeye iyo su isaga cafiyey oo dadka u cafiyeyey qof walboo dhibaato ku sameeya wa iska cafiyey maaragtay waatuu ilahay la aayadda qur aanka ah nebi maxamed facfu canhum wastakfir lahum khudi alcafwa aayad kale macnaha dadka iska cafi baa la yidhi marka in dadka la cafiyo aad iyo aad bay u wanaagsan tahay sidaa nabiyullahi yuusuf uu samaynayey nebi maxamedna la amray dadka islaamka o dhanna la amray wa in tacfuu wa tasbaxuu wa takfiruu manaa iska cafiya mar walba waxaa fiican in mar walba qofkaad iska cafidid oo aadan waxba ka aadan dhibaataa ku samaynin kii dhibaato kugu sameeyaba aad tiraahd maaragtay ilaahay dartiisaan kuu cafiyey orad iska tag marka sidaa daraaddeed ilaahay wanaaggaasuu nabiyullaahi eh, yuusuf siiyey oo aad iyo aad u wanaagsan wey faa'idada koob iyo tobnaad waxa weeye ana bacda shari ahwanu min bacd wairtikaabu akhafa dararayni owlaa min irtikaabi acdamiha macnaha qofku waxaa qaacido jirta weeye oo fiqiya ah, inuu qofku hadday laba dhibaato isku kaa qabsato laba shar baa timid laba dhibaataa timid khasab weeye labadaa mid inaad samaysid labada tii fudud ayaad samaynaysa qori baa lagula soo baxo waa lagu yidhi ama gaalow ama waxa weeye macsidaan samee ama waa ku dilayna kow baan kaaga siinayna marka qofku mar walba waxa uu samaynayaa labada arrimood oo la isku barbar dhigay tan u fudud leanna sababtu waxay tahay nb ikhwatu yuusuf markay tashadeen waxaa qodobkaan laga soo qaadanaya ikhwatu yuusuf markay tashadeen way yidhaahdeen uqtuluu yuusufa aw idraxuuhu ardan yaklu lakum wajhu abikum watakunu min bacdi qowmi saalixiin qaala qaa'ilu minhum laa taqtuluu yuusufa wa alquuhu fi ghayaabati ljubbi yaltaqitu bacdu siyaar in kuntum faaciliin macnaha qaar waxay yidhahdeen waa aan dillo ama aan buuraha ka tuurno kii kalena wuxuu warmayaha ee ceelka ku rida labada marka ceel in lagu rido iyo in la dilo waxaa fudud ceelka in lagu rido sidaa daraaddeed marka waa irtikaabu akhafa dararayn wey tii dhib yar ayaad qaadanaysaa markay laba arrimaad oo noocaas oo kale ku qabsato meesha fudud ayaad aadaysaa liannahu labaduba waa mashaakil weyn haddii laakiin laba khayr ay isku kaa qabsadaan kan badan baad qaadanaysa marka khayrku waa ka duwan yahay laba camal oo wanaagsan ayaa lagu lasu kaa soo barbar dhigay oo la yidhi labadaa camal mid dooro kee baad samaynaysaa kan fiican dooro oo wanaagsan oo ajar badan laakiin laba shar markii laisku kaa barbar dhigo oo dhibaataa kan yar baad dooranaysaa oo dembi yar ayaad dooranaysaa oo deedahay haddii kollay ay khasab tahay inaan mid un sameeyo kan waxa weeye fudud ayaan qaadanay way sida labiyo tobnaad waxa weeye faa'idada labiyo tobnaad laga qaadanayo ana shay'a idaa tadaawalathu laydi buu yidhi shiiku wa saara min jumlati alamwaal walam yuclam anahu kaana calaa gayri sharci annahu laa isma liman baasharahu bibeecin aw shiraac wuxuu leeyahay shiiku masle masale iyaduna wuxuu yidhi haddii shay buu yidhi dadku ay gadaan buu yidhi shaygaa asalkiisa marka horeba haddii xaaraam uu ahaa oo xaaraam lagu gaday bee xaaraama hadhow uu se sii bedbedelay oo dad badan sii gadgateen oo dadka gacmahoodii uu isku bedbedelay qofkii marka aan ogeyn waxaani asalkiisa waxay ahaayeen oo noocaa u gatay isaga waxa wax dembiya kumale xaaraamna kuma aha arrintana wuxuu u deliishanayaa shiiku yuusuf calayhi salaam in la iibiyo oo walaalihii markay iibiyeen iibka ay iibiyeen xaaraan bu aha leanno qof xora in la iibiyo waa min akbar alkabaa'ir wey oo addoon laga dhigo laakiin markii la iibiyey oo addoon ay ka dhigeen qoladii ka gadatay waa soo kaxeeyeen oo masar bay keeneen waa sii gadeen qofkan dambe oo marka sii gatay ma oga addoon caadiyuu moodaya oo waxa weye la iibinayo waa khulaam wiil yaroo la iibinayo berigi horena waa la iibsan jiray dadka qofba qofku ka xoog badan yahay addoonsan jiray marka sidaas daraaddeed ayuu markaas eh, qofkaa dambe marka dembi kumale leannu isagu arrintan ma bilaabin mana ogeyn wuxuu moodayey arrin caadiya oo waxa weya qof caadiya oo la gadayo sidaas daraaddeed marka qofkii noocaas oo kale nin baad maanta dukaan ugu timid alaab buu gadaya alaabtan asalkeeda meeshu adiga ka keenay war uma haysid ma taqaanid oran maysid marka xaggee ka keentay eh, qofkii aad ka soo gaday xaggee buu ka keenay kii kale xaggee buu ka keenay hati yaa ogaan kara ma ogaan kadib adugu asalka waxaad fiirinaysaa albara'atu alasliya alaslu albara'a wey asalku waa inay waxaani ay xalaal yihiin haddii adigu aadan ogeyn waxaani inay xaaraam yihiin rismiya oo waxa weeye uu ninkaani ama soo xaday ama waxa weeye aadan saxiix u ogeyn wixii waad ka gadanaysaa waa beec caadiya adugu dembi kuma lihid isagaa dembigii ku leh oo waxa weye isaga dushiisa wey laakiin haddaad og tahay inay waxaana xaaraam yihiin banaankaad ka marayso faa'idada saddexiyo tobnaad waxaynu ka soo qaadanaynaa bu yidhi shiikhu alxadaru min alkhalwa fi waxa in laga digtoonaado khalwada khalwada waxaa la yidhahdaa nin iyo naag kale ajnebiya inay gurigii kelig guri ay wada galaan oo labadooda keliya guri wada joogaan oo waxa weyaan cid kale la joogin oo labadooda keliya noqdaan leannao nebigu wuxuu yidhi mar hadday labadaa noqdaan shaydaan ayaa saddexaynaya oo shaydaankii baa dhexda ka soo gelaya oo gabadha quruxdeedii tusaya gabadhiina tusaya ninkan quruxdiisa hadhowey markaas waxa weeye zine iyo dhibaato ayay u jiidaysa sababta loo deliishanayana waxay tahay yuusuf calayhi salaam gabadhii sulaykha dhibaatadan oo dhan waxaa keentay wiilkan gurigii buu joogay keligeed baana gurigii joogta waa naagoo gurigii bay joogtaa maalin walba marka wiilkaanoo gurigii iska jooga ayay hadba arkaysaa isheedaa ku dhacaysa way iska celin kari weyda marka markay quruxdii sii aragtay bay intay isqurxisoo isdiyaarisay tira war naga kaalay marka maxaad sugeysa halkaa marka waa in laga digtoonaado khalwadu waa khatar wey aad iyo aad in looga digtoonaado khalwadu waa aad bay u khatar tahay oo waxa weye shaydaan baa ka faa'iidaysanaya waa in laga digtoonaado wey soomaalidu marka dabeecad xun bay leeyihiin waxay leeyiin maxaa anigu anigu nafteyda waa ka adka naftaada kama adagtid eh, akhilmuslima waktilmuslima qofna naftiisa kama adka shaydaan baa kaa faa'idaysanaya qalbigaaga hawadii iyo waxa ku qaadaya iyo nafta bohol bay kaa tuurayaan aad iyo aad isaga ilaali arrintaas oo waxa weeyaan khalwo la samaynin oo laga digtoonaado midda afariyo tobnaad waxa weeye ana alhamma aladi hama bihi yuusuf bilmar'a thuma tarakahu lilah macnaha yuusuf calayhi salaam hamiga laba nooc baynu usoo qaybinay qofku inuu wax ku fekero laba nooc baynu usoo qaybinay mid waxa weeye qofkii intuu wuxuu ku fekeray uu ilaahay darti uga tegey kaas waxa weye ilaahay ajar buu ka siinaya qofkii midna waxa weye intuu ku hamiyey buu sameeyey kaasi hadda markaa ficilkii uu sameeyey macsi weeye dhibaatuu ku dhacaya oo ciqaab buu la kulmaya marka qofkii inta wax ku hamiye ilaahay darti uga taga ilaahay wuxuu ku abaalmarinayaa wanaag sidaa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam uu uga tegey oo ilaahay darti uga tegey oo uu yihi macaad allah ilaahay baan ka magan galay waxaad iigu yeeraysid waatuu ilaahay aayad kale qur'aana ku lahaa wa ama man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can ilhawa fa ina aljannata hiya alma'wa qofkii ilaahay subxaana qaadirkaa ah ka cabsada iyo hor istaaggiisa maalinta yowmalqiyaamaha naftiisana ka celiya xumaanta waxau ilaahay geynayaa jannadii wanaagsanayd ayaa ilaahay geynaya waxaa nebiguna waatuu inoogu sheegay xadiidka saxiixa sabcatun yadilhum allahu fii dilli yowma laa dilla ilaa dilla haddaba nabiyullahi yuusuf calayhi salaam toddobadaasuu ka mid yahay dadka ilaahay dartii u cabsaday buu ka mid yahay oo waxa weeye macsidii iyo xumaantii uga tegey asbaabtiisiina waynu soo sheegnay isagoo wiil yaroo addoona oo halkaa jooga oo waxa weeye aan xaas lahayn waxba lahayn wakaa ilaahay dartii uga cararayo leanna waa nebi weeye ilaahay baa u waxyoonaya ilaahay baa ilaalinaya kadalika linasrifa canhu suuca walfaxsha buu yidhi ilaahay xumaantii o dhan baa ilaahay ka duway oo ka leexiyey liannahu wuxuu ahaa min cibaadina almukhlasiin khaalis ilaahay buu acmaasha u khaalis yeelay oo waxa weeye ilaahay darti ayay maaragtay arrintiisu ahayd wey innii akhaafu llah ayuu meel walba leeyahay ilahay baan ka cabsanay haddana waxa weye midda shan iyo tobnaad aan ka qaadanayna waxa weye shiku wuxuu yidhi ana man dakala aliimaanu qalbah wa kana mukhlisan fi jami lilahi fi jamiici umuurihi fa ina allaha yadfacu canhu biburhaani iimaanihi wa sidqi ikhlaasihi min anwaaci asuu'i walfaxshaa wa asbaab almacaasi wuxuu yidhi shiku qofkii iimaanku qalbigiisa galo oo iimaan saxiixa laga helo oo waxa weeye khaalis lilaahi camalka uga dhiga ilaahay wuxuu ka difaacaya oo ka celinaya oo sababta iimaanka iyo ikhlaaska waxay sabab ugu noqonayaan inuu ilaahay ka leexiyo wax walboo xumaana leanna waatuu ilaahay lahaa maaragtay walaqad hamat bihi wahama biha lowlaa an ra'aa burhaana rabbi kadalika linasrifa canhu su'a walfaxshaa inahu min cibaadina almukhlasiin nabiyullaahi yuusuf haddaan ilaahay burhaantiisii tusin iyo xujadiisa iyo aayadihiisa oo ilaahay ka leexin macsidaa khatar buu ku dhici lahaa waa ku dhici lahaa waxaas leanna waa bashar wey iskama celin karo waa khatar wey haddaba sidaa daraaddeed marka waa in aad iyo aad la iskaga ilaaliyo oo waxa weye laga digtoonaado oo waxa weye qofku uu ilaahay mar walba iimaanka iyo camalka saalixa uu ku dadaalo qalbigiisana uu iimaanka ku beero aliimaanu yaziidu wayanqus qalbigiisa inuu iimaanka camalka saalixa ayuu iimaanka ku zaa'idaa camalka saalixa in la badiyo oo lagu dadaalo xumaantana laga dheeraado ayaa loo baahan yahy midda lixiyo tobnaad waxaa ka mida buu yidhi shiiku annahu yenbagii lilcabdi waxaa haboon buu yihi qofku haddii uu arko idaa ra'aa maxalan fiihi fitna haddii uu arko meel ay fitna ka soo socoto iyo macaasi iyo dhibaato inuu ka carara ayaa haboon oo uu ka dheeraado oo uu ka tago ee una iska agfadhiyin fadhiyin meeshii una iska fadhiisan laakiin waa inuu ka ka tago sidaa uu nabiyullaahi yuusuf sameeyey markay dhaagtii guriga ku xiratay oo albaabadii xirtay oo dharkii iska dhigtay oo tiri warkaanay naga zinayso ayuu cararay oo albaabka u cararay si uu uga baxo oo waxa weeye bal si uu uga bixi lahaa macsidaan iyo dhibaatadan iyo meeshaan ayuu cararay wey waatay soo cayrsatay marka oo qamiiska ka jeexaysay marka sidaa daraaddeed qofka muslimkaa ah waxaa la rabaa inuu aad iyo aad uga cararo meelaha dhibaatadu taallo inuu ka dheeraado faa'iidada toddobiyi tobnaad wuxuu yidhi shiikhu ana alqaraa'ina yucmalu biha cinda alishtibaah qaraa'inta waxaa la yidhahdaa astaamo kutusaya inuu qofkaani ama run sheegayo ama been sheegayo calaamadaha kutusaya haddii wax qaraa'ina la helo wax kutusaya waa lagu camal falaya waa masalo fiqiya oo waxa weeye waxyaalaha maaragtay markhaantiyada iyo ayaa loo isticmaalaa wuxuuna shiikhu u deliishanayaa lianna waxa weeye shaahidu yuusuf qaraa-in buu sheegaye ma uu sheegin markhaanti waxa weeye go-an ma uu odhan naagtaasi iyadaa gar daran oo ninka roorsatay mana uu odhan ninkaa waa laga gardaran yahay laakiin wuxuu yidhi qofki haddii qamiisku horay ka jeexan yahayna isagaa gar daran hadduu gadaal ka jeexan yahayna iyadaa gar daran waa qaraa-in weeye marka kutusaysa waa calaamad kutusaysa inuu qofkaani khaldan yahay marka qamiis dilaacan waa suurtagal qofku xataa isagoo khamiiskiisu gadaal ka dilaacan yahay inuu gar daran yahay laakiin waxa weeye macnaha qaraa'in in marka qaraa'intaa intaa kutusaysa inuu waxaani dhacday oo saa tahay ayaa loo deliishanaya marka markhaantiyada ayaa loo isticmaalaa iyo waxa weye maxkamadaha isticmaalaa marka wuxuu tusaale usoo qaaday shiiku wuxuu yidhi haddii nin iyo xaaskiisii ay gurigii alaabtii isku qabsadaan buu yidhi intay isfuraan hadhow gurigii mashaakil ka yimaado iyo dood wax markhaantiyana la waayo waxaa la fiirinayaa bay qof walba waxa usuuban oo waxa weeye wixii dumar usuubanna suubanna naagtaa la siinaya wixii usuuban oo waxa weeye rag usuubanna ninkaa la siinaya qaraa-in weeye buu yidhi marka lama haya buu yidhi markhaanti qof walba wixii la isleeyahay leanna qof walba wixii isagaa sheeganaya marka saasaa loogu qaybinaya ayuu leeyahay waxaa kaloo qaraa-inta ka mida buu yidhi oo loo isticmaalo matalan waxbaa la xaday markaasaa ninkii lagu tuhmay oo la yidhi ninkaana lagu tuhmayaa laakiin caddayn lama hayo baa wixii laga helayba jeebkiisa isagoo wixii haystaaba la arkay waa arrin caddaynaysa inuu ninkaan marka wixii xaday waa qaraa-in wey laakiin wax cad ma aha oo markhaati lama hayo hadduu doono wuxuu odhan karaa aniga halkaana ka soo qaaday ma xadin meel cidlaan ka helay waxyaalo kaliu la imaan karaa laakiin waa qaraa-in haddii markii hore lagu tuhmay ninkaana markii hore uu tuug ahaan jiray lagu yiqiinay tuugo wixiina laga helay inuu xaday waa wax lagu cadayn kara markaa la odhan karo adaa xaday wiil waxaa kaloo ka mida buu yidhi qof khamri cabay oo ama dhacdhacaya ama matagaya oo sarqaansan baa la helay lama cadayn karo horta qofkaani qof ka markhaati kici kara ma jiro inuu khamri cabay laakiin calaamad baa laga helay kutusaysa inuu qofkaani khamrigii cabay marka sidaa daraaddeed masalada masalo fiqiya qaraa'in baa la yidhaahdaa waana wax lagu dhaqmo oo waxa weeye xuduudda iyo marka laga hadlayo ba taawabkaasaa lagu dhaqmaa oo waxa weye wax jira wey faa'idada sideediy tobnaad wuxuu yidhi waxaanu ka qaadanaynaa maa calayhi yuusuf min aljamaali aldaahir walbaatin wuxuu yidhi laba qurux baa ilaahay siiyey yuusuf jirkiisii ilaahay waa qurxiyey oo sida daahirka ah nin aad u qurux badan bu ah oo waxaynu soo marnay ucdiya yuusuf wa umuhu shadra alxusni yuusuf iyo hooyadii waxaa la siiyey quruxda barkeed waa suu nebigu xadiistii saxiixa waa inaga soo marnay haddaba marka nabiyullaahi yuusuf quruxdaa waa la siiyey iimaankiisiina ilaahay waa qurxiyey caqiido saxiixa iyo waxa weeye oo saxiixa ilaahay siiyey oo iimaankiisiina wuxuu noqday iimaan qurux badan oo dhisan oo wanaagsan buu noqday haddaba marka iimaankiisii daahirka ahaa quruxdiisii daahirka ahayd oo muuqatay waxay ku keentay in ay dhibaato ku bixisay oo mashaakil ku riday oo waxa weeye ay naagtii damacday oo mashaakil oo dhan bay ku keentay laakiin quruxdiisii iimaanka ahayd oo waxa weeye caqiidadii saxiixa ahayd iyo camalkiisii iyo wanaaggiisii waxa ay ku keentay oo uu ku dadaalay inuu xumaantii banaanka ka maro oo waxa weeye uu xabsi iyo macsi uu xabsi doorto ayaa iimaankiisi gaarsiiyey marka sidaa daraaddeed iimaanka qofka iimaanka saxiixa laga helo ayaa wanaagsan iyo qofka quruxda badan marka quruxdu waxba tari mayso daahirkaa laakiin camalka saxiixa oo wanaagsan ayaa wax walba ka wanaagsan oo waxa weye qofka badbaadin kara wey sidaa daraaddeed waa tay dumarkii ku lahaa ee gabadhii ay qaratay oo tiri ana ra laqad raawatu can nafsii fastacsam wuu iga diiday bay tiri anaa dalbay oo doontay wuuna iga diiday oo waxa weeye e, arrintaas inuu sameeyo waa iga diiday wuxuu kaloo yidhi al'aana xasxasa alxaq ana raawatu can nafsii waayadii tiri waxa weeye marka sidaa daraaddeed macnuhu waxa weeye nabiyullaahi yuusuf qurux iimaankii ilaahay siiyey ayaa xumaantaan oo dhan ka celiyey oo waxa weeye wanaag iyo caqiide saxiixa waxa weeye u keenay wey faa'idada sagaal iyo tobnaad oo aynu ka qaadanayna waxa weeye anna yuusuf ikhtaara sijna cala almacsiya yuusuf waxa uu doortay xabsi inuu galo markii la yidhi macsidii samee sidaasaa markaa boon bay yidhahdeen culummadu qof walba oo waxa weeye lagu imtixaamo laba arrimood imaa inaad macsi samaysid imaa in waxa weeye ama lagu xiro ama dhibaato lagu sameeyo oo cuquubada adduunyada qofku waa inuu cuquubada adduunyada doortaa ee marnaba uuna dooran waxa weeye ciqaabka aakhiro iyo mashaakilka aakhira ka ila ka imaanaya waa inuu qofku iska ilaaliyo wey oo aad iyo aad uga digtoonaado marka sidaa daraaddeed baa iimaanka waxaa ka mida min calaamaati aliimaan qofku inuu karaasado maaragtay eh, inuu gaalnimo iyo waxa weeye ku noqdo ilaahay maadaama uu ka badbaadiyey siduu u karaasanayo in naarta lagu tuuro sidaa daraaddeed marka haddii qofka ay isku qabsato macsidaan samee xumaantaan samee iyo mashaakilkan iyo eh, in uu waxa weeye ciqaab adduunye lagu samaynayo ama la xirayo ama waxa weye dhibaato lagu samaynayo wuxuu doonanayaa dhibaatada adduunyada leanna waxa weye dhibaatada adduunyadu waa wax yar oo dhammaanaya laakiin dhibaatada aakhira ma dhammaanayso oo wax weligeed taagan ayay noqonaysa waxaa kaloo ka mida buu yidhi oo shiikhu ka mid a midda labaatanaad waxaa haboon buu yidhi qofka adqofka muslimka ah mar walba ilaahay inuu baryo markay dhibaata dhacdo oo macsi iyo mashaakil iyo dhibaato u arkana ilaahay xaggii inuu caararo oo ilaahay baryo ayaa loo baahan yahay leannahu nabiyullahi yuusuf calayhi salaam ilaahay buu baryey markuu xabsigii doortay uu yidhi rabbi sijnu axabba ilaya mima yadcuunanii ilayh anigu ilaahayow macsida iyo xabsiga xabsigaan doortay buu yidhi kabacdi markuu xabsigii doortay bu wuxuu yidhi wa ilaa tasrif canii kaydahunna asbu ilayhinna waaku min aljaahiliin haddii buu yidhi aadan iga leexin adigu xumaantaan iyo dhibaatada ay wadaan iyo shidada ay wadaan haddaadan adigu iga leexin hadda anigu aakhirka marka dambe bashar baan ahay waxba iskama celin karo awood melihi laa xawla lii walaa quwa waxaa waa ku dhacayaa marka marka ilaah waxaan adigu iga leexi buu yidhi oo ilaahay buu baryey sidaa daraaddeed qofku waa inuu ilaahay baryaa oo mar walba waxa weye ilaahay ku kalsoonaado ilaahayna uu baryo wey faa'idada koob iyo labaatan waxa weeye ana alcilma waalcaqla yadcuwaani saaxibahuma ila alkhayr qofka cilmiga iyo caqligu waxay ugu yeerayaan wanaagga waxayna ka celinayaan sharka iyo dhibaatada laakiin jahliga iyo waxa weeye hawadu waxay qofka ugu yeerayaan xumaanta oo waxa weeye wax wanaaga ma amrayaan oo qofka waxa weye haddii jahligu ka bato xumaantiisaa badanaysa oo waxa weye qofkii wuxuu rabaa inuu wax walba iska dabaasho xumaan oo dhan marka sidaa daraaddeed qofka waxaa ka celin kara xumaanta iyo mashaakilka inuu waxa weeye cilmiga ilaahay uu barto diinta islaamka barto caqligiisa uu ka shaqaysiiyo waxa weeye markaas wuu ka badbaadaya xumaantii iyo dhibaatadii labiiyo labaatan waxa weeye wuxuu yidhi shiiku annahu kamaa eh, cala alcabdi cubuudiyatun lilahi fi rakaa facalayhi cubuudiyatun lahu fi shidda sida qof wuxuu yidhi eh, shiku wuxuu leeyahay sida qofku markuu barwaaqada ku jiro oo nicmada ku jiro oo waxa weeye dhibaato una qabin sida loo baahan yahay ilaahay inuu caabudo oo waxa weeye inuu ilaahay ka cabsado loo baahan yahay ayaa markay dhibaata timaadana laga rabaa inuu haddana ilaahay caabudo oo waxa weeye uu ku dadaalo cibaadada ilaahay ee una quusan leannahu sababtu waxa weye looga soo qaadanayo nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam suu nicmo ugu jiray iyo wanaag gurigii boqortooyada u joogay ilaahay buu caabudu jiray ka bacdi haddana fitan iyo mashaakil buu galay xabsi baa lagu tuuray xabsigii isagoo ku jira ayuu ilaahay caabudayaa oo dadkii ugu yeerayaa caqiidadii oo waxa weeye waa tuu lahaa yaa saaxibaya sijni a arbaabun mutafariquuna khayrun am illahu alwaaxidu alqahaar waa tuu shirkiga ka naahiyeyey oo maaragtay ugu yeeraya tawxiidka saxiixa oo u caddaynayay iimaankiisa iyo caqiidadii haddaba marka waxaa loo baahan baahanyaa qofku waa la ixirayo xabsi baan galay cibaadadii baan ka tegayaa caqiidadii baan ka tegayaa waan gaaloobay looma baahna walciyaadu billah qofku mar walba waa inuu ku dadaalo caqiidada saxiixa meel walba jooge ama ha lagu xiro ama dhibaato la kulan ama waxa weye mashaakil la kulan ilaahay ku abuurtay waxa waa lagugu imtixaamaya haddii hadda lagu imtixaamay oo dhibaato aad gashay waa imtixaan wey hadda ha ka tegin marka cibaadadii iyo wanaaggii marka lagu imtixaamo ee mar walba ku dadaal inaad wanaagga ku taagnaatid oo ilaahay caabudid wey waxaynu kaloo ka faa'idaynaa buu yidhi eh, shiku raximahullah eh, ana addaaci yabda'u bilahami falaham qofka daaciga ah oo dadka xaqa ugu yeeraya oo diinta ugu yeeraya waxaa la rabaa inuu ka bilaabo midba mid intay ka horayso caqiidada inuu ka bilaabaa la rabaa tawxiidka inuu ka bilaabo leannu nabiyullahi yuusuf calayhi salaam tawxiid buu ugu yeeray wiilashii caqiiduu ugu yeeray intuuna waxa weeye uunan u jawaabin oo waxa weeye ru'yadii una u fasirin ayuu wuxuu ugu yeeray caqiidadii oo waxa weeye shirkigii ka naayey tawxiidkii iyo wanaaggii oo dhan buu ugu yeeray uu yidhi waxa weeye tawxiidkii saxdaa ah, wakaa waxaan aad caabudaysaanna waxa weeye wax ilaahay uu ku soo dejiyey maa anzala allahu biha min suldaan waa shirki iyo baatil weeye maaragtay idinka ayaa magacyada u bixiyey wax qiimaa ay leeyihiinna ma jirto ayuu u caddeeyey haddaba qofka daacigaa waxaa la rabaa mar walba tawxiidka inuu ka bilaabo oo dadka caqiidada saxiixa uu ugu yeero waxaa kaloo laga qaadanayaa buu yidhi afar iyo labaatan anna man waqaca fi makruuhin wa shidda laa baasa an yastaciina biman lahu qudra wuxuu leeyahay shiikhu qofkii dhibaato qabsato ama xabsi gala ama mashaakil ku yimaado wax dhibaataa ma leh inuu kaalmaysto oo u cidirsado dad kale oo arrintii wax ka qaban kara oo ama warqado u qorto ama taleefonna u diro oo yidhaha war mashaakilkan wax laygala qabto wax mashaakila ma leh leannahu nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam wiilkii uu isyiri waa badbaadaya oo waxa weeye xabsiguu ka baxaya wuxuu ku yidhi udkurnii cinda rabbika ee macnaha boqorka u sheeg dhibaatada laygu sameeyey iyo gardarrada iyo xabsiga usheeg ayuu leeyahy sidaas daraaddeed marka way si way way bannaan tahay inuu qofku markay dhibaato qabsato inuu u saciyo oo u dadaalo siduu dhibaatada uga bixi lahaa waa wax banaan weyn laakiin shir ma aha inuu maaragtay awliye iyo u yeeranayo uu leeyahay cabdiqaadir jaylaaniyow haddaad meeshaan maanta iga badbaadisid xoolaan kuu qalaya ama waxa weeye sheekh fulaanow awoowe hebelow taasi waa shirki wey laakiin qof nool oo xayiya caadiya ama kula jooga ama yuu kula joogina waad u cidirsan kartaa hadduu kula joogana arrintaada waad u sheegi kartaa haddii kalena akhbaar waad u diri kartaa inay dhibaatadaa ku hayso sidaad wax igala qaban lahayd wax igala qabo wax mashaakila male laakiin caqiidada iska ilaali oo dad dhintay iyo dad aan wax kuu qaban karin iyo awliya waxa weye badbaadinaysa midna waxa ayaan lagaa arkin oo waxa weye arrintaas aad iyo aad ha looga digtoonaada akhi akhilmuslim oo waktilmuslima faa'idada shan iyo labaatan waxaa laga qaadanayaa buu yihi shiiku annahu yenbagii waytaakadu cala alcilmi isticmaal alikhlaasi attaam fi tacliimi cala almucallim qofka dadka wax baraya oo cilmiga baraya waxaa laga rabaa buu yihi shiiku inuu cilmigiisa markuu dadka barayo ay noqoto alikhlaasu lilah oo waxa weeye marnaba unan cilmigiisa ka dhigin wasiilo dadku ay xoolo ku siiyaan ama derajo uu ku gaaro ama waxa weeye lagu ammaano waa inuuna midna ka dhigin waa inay noqotaa cilmigiisu ilaahay darti leannahu cilmiga qofka ilaahay darti u barta dadkana u bara waa anfacaya laakiin qofkii aan ilaahay darti ayna ka ahayn khasaaruu ku dhacayaa shaakil buuna ku dhacayaa leannahu waad ujeedaa jeedaa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam ilaahay wixii uu baray waxa uu barayaa dadkii xoolana kama qaadanayo waxna kama uu rabo markay u yimaadeen oo waxa weeye dantii ay weydiiyeen ilaahan ru'yadii noo fasir ma uu odhan horta xabsigaa laga saaro uu fasiray oo u naseexeeyey wanaag oo dhan buu u sameeyey iyagiyo awal dulmiyey haddaba marka qofku waa inuu ka digtoonaado arrimahaas oo dhan oo qofkii daaci noqonaya ama dadkii waxbaraya waa inuu aad iyo aad ugu dadaalo inay noqoto cilmigiisu lilah ee ayna noqon lidunya addunye inayna cilmigiisu noqon baa la rabaa faa'iidada lix iyo labaatan wuxuu yidhi shiiku waxaa loo waxaa haboon buu yidhi qofka waxa weeye lilmas-uuli an yadulla assaa'il calaa amrin yanfachu qofka hadduu qof wax weydiiyo masalan nin shiikha ayaa qof eh, aadiya su-aal weydiiyey oo yidhi arrintaa iyo arrintaa iiga waran oo waxa weye xukumka sharciga arrintaa ii caddee arrintii uu weydiiyey marku hadduu u sharaxo oo u sheego oo arko inuu wax kalena u baahan yahay waxaa habboon qofkii shiikha ah inuu ku dadaalo qofkan inuu wuxuu u baahan yahay uu haddana u sharco oo u sheego oo dariiqa xaqaa tuso leannahu nabiyullahi yuusuf calayhi salaam wiilashii markay u yimaadeen oo yidhaahdeen ru'yadii noo fasir ru'yadii intuuna u fasirin horta tawxiidkiibuu u caddeeyey caqiidadiibuu u caddeeyey shirkigiibuu ka naayey iyo wax alla wixii khalad ahaa ilaahay buu u caddeeyey wixii o dhan markuu u sheegay ayuu ru'yadiina u sheegay markii dambe oo waxa weeye boqorka ru'yadiisiina saasoo kale intuu u caddeeyey inay tahay toddoba sano oo dooga iyo toddoba sano oo abaara ayaa idinku dhici doonta buu yidhi markaasuu wuxuu u caddeeyey haddana u sheegay oo u sharaxay markuu ru'yadii fasiray ayuu haddana wuxuu ugu daray dariiqii ay mari lahaayeen oo ay dhibtaa kaga bixi lahaayeen war waxaad haysaan buu yidhi fadaruuhu fii sumbulihi ilaa qaliila mima taakuluun macnaha beeraha wixii ka soo go'a xuubka ka qaadanina oo maaragtay e, sumbulka yaan laga qaadine ha loo daayo oo waxa weye xifdiya oo kaydiya si aad dhibaatadii uga baxdaan marka wuxuu u sameeyey cilmi zaa'idu ugu daray oo ayna weydiin marka sidaa daraaddeed ayaa laga rabaa qofku haddii uu cilmigii garanayo qofkii wax weydiiyey inuu wixii u weydiiyey ka badanna u faa'ideeyo haddii uu arko inuu u baahan yahay qofkaani faaidada labaatan iyo toddoba waxa weeye annahu laa yulaamu cala alinsani cala asacyi fi dafci tuhmati tuhmati can nafsihi wa dalab albara'ati laha qofka lagu ceebayn mayo laguna dagaalami mayo inuu u sacyiyo oo u dadaalo siduu naftiisa u beriyeeli lahaa oo wixii lagu tuhmay uu dhinac isaga marin lahaa oo u caddayn lahaa waxaan inuusan shaqo ku lahayn ama markhaatiya ha keensado ama waxa weeye ha ka dhaarto ama nooc walba ha noqotee leannahu nabiyullahi yuusuf calayhi salaam markii la yidhi xabsigii ka soo bax oo boqorku u yeeray wuxuu yidhi bixi mayo rasuulkii loo soo diray ninkii loo soo diray wuxuu yidhi irjic ilaa rabbika fas'alhu maa baalu niswati allaatii qadacna aydiyahunna weydii buu yidhi orod intaa boqorkii u tegtay waxaa ku dhacdaa weydii dumarkii aniga shalay dhibaatada igu sameeyey xaalkooda muxuu ku dambeeyey leanna waxaa suuqa gelaysa ninkaa sababta loo xiray inay tahay isagaa gabadha roorsaday sidaa daraaddeed marka aniga waa lay dulmiyey marka iska soo bax yeeli maye horta hala kala caddeeya arrintii inaa anigu beri ahaa ilaa marka gabadhii marka ay caddaysay oo tiri al'aana xasasa alxaq ana raawatu can nafsi weynaw la min asaadiqiin aniga ayaa roorsaday bay tihi dulmigaana anaa sameeyey anaa naftiisii ku dulmiyey run buuna sheegaya sidaa daraaddeed marka waxaa la rabaa qofkii inuu naftiisa beri yeelo oo haddii aad aragti naftaada in lagugu soo dhigto oo tuhmad beena iyo xumaan lagaa sheegayo waa inaad beri yeeshid wey naftaada oo aad difaacdid oo waxa weeye aad naftaada beri yeeshid way banaanta faaidada sideed iyo labaatanaad waxa weeye fadiilatu lcilmi macnaha qofku inuu cilmiga barto diinta barto wanaagga ay leedahay leanna sababtu waxa weeye cilmigii yuusuf fadligii iyo cilmigii ilaahay baray waxa uu gaarsiiyey wanaaggaas oo dhan xabsigii buu ka soo saaray sharaf buu yeeshay quruxdii iyo jamaalkii labadii arrimooda ilaahay yuusuf siiyey ilaahay cilmi iyo wuxuu siiyey nubuwa iyo qurux quruxdii marka waxay gaarsiisay inay xabsi ku riddo oo yuusuf quruxdii ilaahay siiyey xabsi bay ku ridday cilmigii oo naagtii baa inta roorsatay sababteedii xabsi u galay oo xabsi baa lagu tuuray quruxdii baa keentay hadduu nin iska foolxun ahaan lahaa hadda naagtu ma hunguriyeyseen oo ninkeeda iska iska imaansan lahay laakiin wiilkan quruxda badan hay waxa weye iska celin kari wey ko quruxdii iimaankii iyo cilmigii iyo wanaaggii ilaahay siiyena waxay keentay inuu waxa weye xabsigii kaga soo baxo oo waxa weye markii dambe markuu yihi boqorkii uu arkay ninkan wanaagiisa waatuu yihi ituni bihi astaklisu linafsi hore i keena bu markuu dambe uu la hadlayna wuxuu yidhi inaka alyawma ladayna makinun amin maanta waxaa tahay nin waxa weye wanaagsan oo la aaminay duu makaanatin sharaf iyo wanaag oo dhan wuxuu ku gaaray waa cilmigii wey haddaba cilmigu aad iyo aad buu qofka yarfacu allahu aladiina aamanuu waladiina uutu lcilma minkum darajaat haddaba qofka cilmigu kor buu u qaadaa wanaag oo dhan buu siiyaa cilmiga in la bartana waa wanaagsan tahay waa cilmu fi ddiin wey diinta ayaan ka hadlaynaa amaa cilmiga adduunka keliya oo la barto hadda adduunyadii qofka magac waa u yeelayaa laakiin aakhira waxba ku tarmay marka qofku waxa wanaagsan cilmu dunya eh, diin inuu wada barto hadduu awoodi karo hadduuna awoodi karin kii diinta inuu barto oo waxa weeye kaasaa fi dunya walaakhira labadaba ku anfacayo wey waxaanu kaloo ka faa'ideynaa buu yidhi shiku faa'idada waxa weeye eh, sagaal iyo labaatan waxa uu yidhi eh, ana cilma tacbiiri min culuumi asharciya cilmiga la barto oo ru'yooyinka sida loo fasiro qofkii bartaa waxay ka mid tahay cilmiga sharciga waxaana loo baahanyaha markaas inuu waxa weeye si fiican uu dadkii ugu fasiro oo u wanaajiyo leanna waxa weeye waxa uu leeyahay wiilashii markay yidhaahdeen noo fadwood aftinaa waatay yidhaahdeen noo fadwood maaragtay inaa naraaka min almuxsiniin maaragtay eh, nabi'naa bitaawiili inaa naraaka min almuxsiniin markaas isagana wuxuu ku yidhi markii dambe qudiya alamru aladi fiihi tastaftiyaan marka cilmiga tacbiiru ru'ya la yidhaahdo waa cilmi sharciya wey oo waxa weeye soo gelaya fadwadii qofku hadduusan aqoon inuu ku degdega looma baahna waa inuu aad iyo aad uga digtoonaado wey boqorkiina waa isagii kulahaa nimankii mele ahaa oo la joogay madaxdiisii aftina ii fadwooda fii sabci baqaraatin haddaba waa fatwe ha ku degdegin oo haddaadan cilmigii aqoonin tacbiiru ru'ya allahu aclam dhe aniga ma aqaan dhe habka waxaan loo fasiro garan maaya dhe haddayna wixii daahir ahayn oo waxa weeye matalan dee wax waadixa ahayn faa'idada soddonaad waxaynu ka qaadanaynaa annahu laa baasa inayna wax dhibaataa lahayn qofku waxa weeye an yukhbira alinsaanu cama fii nafsihi min sifaati alkamaali min cilmin aw camalin ida kaana khaalisan lilah wa maslaxatan qofku waa odhan karaa cilmigaasaan leeyahay waxaasaan bartay hadday khaalis lilahi ka tahay maslaxadna uu ku samaynayo dadkii muslimiinta ah wanaag ugu samaynayo laakiin riya ayna ka ahayn haddii riyaa meesha soo galo yaxbid alcamal camalkiibuu baabiinayaa riyaagu ma haboona marka marka sidaa daraaddeed siduu yuusuf u yidhi calayhi salaam ijcal lii calaa khazaa'ini alardi innii xafiidun eh, caliim waa odhan karaa qofku aniga waxaan ahay nin cilmi leh waxbaan bartay shahaadadaasaan wataa saasaan xusoo bartay waxaan waa ka bixi karaa wanaaggaasaan samayn karaa hadday laakiin laba shardi laga helo waa inay maslaxad ku jirtaa oo dadkii muslimiinta ah uu maslaxadu samaynayaa ee uunan isagu ku doonaynin siday dadku maanta sameeyaan shahaade hebel baan wataa oo maxaad u wadataa inaad dadka ku dhacdid meel hala ii dhiibo xafiiska aniga hala igeeyo hadhowna aan dhaco xoolihii dadka muslimiinta ah oo b eh, maaragtay maalkii aan isdaba mariyo bankiga hala igeeyo si aan u dhaco gurya uga dhisto taasi waa baatil wey oo banaana laakiin qofkii aamina oo waxa weeye e, maslaxadii muslimiinta u gudaya waa haboontaa wax mashaakilana male laakiin riyaa waa inayna ka noqon waa inuu riyaa iska ilaaliyo khatar weeye riyaagu oo qofkiibuu halaagayaa mashaakil buu ku samaynaya markaa e, waxaynu kaloo ka qaadanaynaa inuu qofku xukum qaban karo haddii uuna markaa ulajeedo kale ka lahayn ee uu doonayo inuu iyadana dadkii maslaxad ugu samaynayo oo waxa weeye nabiyullahi yuusuf waa kaa dalbaday in loo dhiibo maaragtay eh, maaliyaddii iyo waxa weye wasaariyaddii maaliyad oo dhan inuu gacanta ku dhigo loona dhiibay marka dadkiina abaartii iyo dhibaatadii ka badbaadiyey midda soddon iyo ko waxaynu ka qaadanaynaa ilaahiyga subxaana qaadirka waasiculkaram inuu ilaahay naxariistiisa iyo deeqsinimadiisu aad bay u badan tahay oo waxa weeye eh, qofkii uu doono ayuu siinaya marka aakhire iyo adduunba ilaahaygi subxaana qaadirkaa qofkii uu waxa weeye ka baqa oo laba arrimood la yimaada wanaaggiisa waa gaaraya marka wanaagga ilaahay iyo deeqsinimadiisa iyo waxa weeye risaaqada ilahay o dhan waxaa lagu gaaraa laba arrimood aliimaanu waltaqwa iimaan saxiixa ah inuu qofkii la yimaado taqwana laga helo iimaan saxiixa haddaad la timaadid leannao iimaankii wuxuu kuu keenayaa inaad ilaahay ku kalsoonaatid camal saalixa la timaadid ilaahay caabudid taqwadiina waxay kuu bixinaysaa inaad xaaraantii o dhan banaanka ka martid oo ilaahga subxaana qaadirka aad ku kalsoonaatid ayay keenaysaa wey waxaynu kaloo e, marka siduu ilahay ulahaa aayadda qur-aanka wala ajru laakhiratu khayr wala ajru lakhirati khayrun liladiina aamanuu wa kanuu yattaquun qofku haddii uu waxa weeye e, uu ilaahay ka baqo iimaan saxiixana la yimaado fi dunya waalaakhira ilaahay wanaag buu siinaya laakiin wanaagga adduunyadaa badan leannahu janno wey iyo waxa weeye guul iyo wanaag weye janno qofkii ilaahay markuu geeyo wax ka maqan ma jiraan wey waxaynu kaloo ka qaadanaynaa faa'iidada soddon iyo labo waxay noqonaysaa inuu qofku kaydsan karo wax uu maaragtay reerkiisu ku noolaan lahaa matalan raashin baad soo gadatay fara badan oo waxaad tiri sanadka soo socda oo dhan raashinkii reerkayga ku noolaan lahaayeen ayaan guriga usoo dhigayaa waa banaanta wax mashaakila male tawakulkiina kama hor imaanayso waa arrin bannaan wey wax mashaakiloo ay leedahayna ma jirto weeye waa wax banaan wey leanna wakaa nabiyullahi yuusuf calayhi salaam waxa uu siinayay dadkii nin walba sanadkii hal rati intuu u raro buu odhanaya sanadkaan kusoo noolaada adiga iyo reerkaagu marka way bannaan tahay oo wax mashaakila male nebiguna waa sameeyey calayhi salaatu wasalaam inuu maaragtay quutu sana xaasaskiisa reer walba waxay ku noolaan lahaayeen marka wax mashaakila male oo wax bannaan weeye tawakulkuna ka hor imaan mayso haddaan qofka caqiidadiisu xumayn ma nafinayso tawakulkii marka raashinkiina waad soo gadan kartaa ilaahayna waad tala saaranaysaa wax dhibaataana male soddon iyo saddex waxaan ka qaadanaynaa xusnu tadrib tadriibi yuusuf calayhi salaam lama tawallaa khaza'in alardi yuusuf habkii iyo wanaaggii wax u kala deberay maamulkii wanaagsanaa cadaaladda ku sugnaa oo waxa weeye reer masar oo dhan oo waxa weye raashinka u qaybinayay ilaa meel walba laga yimid oo dadkii meel walba ay ka yimaadeen oo waxa weye raashin loo soo doonanayay oo meel walba la isku sheega oo la yidhi masar waxaa jooga nin waxa weeye caadil ah oo dadkii asxaan u samaynaya oo dadkii o dhan u xaqsooraya oo raashinkii siinaya oo laisku soo tilmaamay sidaa daraaddeed waxaa la rabaa qofkii xukun loo dhiibo inuu ku daydo marka nabiyullahi yuusuf oo cadaalad uu sameeyo oo ilaahay uu ka baqo ee uuna gurigiisa ku suban lacagtii oo waxa weeyaan odhan ka fara qabso intaan yaro aad gacanta ku haysid horta bal sara ka dhiso xaaraan weeye waxaasi oo waxa weye meelay tegayaana ma jirto soomaalina maanta waa u wada jeedaan wixii la boobay oo waxa weeye intii dowladdu jirtay la boobayey nin walba maalintii dambe cidlo uga dhaqaaqay waa laga wada carar wax faa'iidaha ay leedahayna ma jirto oo waxa weye waa xaaraan wey faa'idada soddon iyo afar waxaynu ka qaadanaynaa mashu mashruuciyatu diyaaf inay maaragtay martigelintu inay tahay min sunani lmursaliin mursaliintii hore nebiyadii hore iyo ambiyadii waxyaalihii ay samayn jireen wey waa sunankoodii bay ka mid tahay nabiyullahi ibraahim baa bilaabay waa tii lo odhan jiray aba dayfan kabacdina nabiyullahi yuusuf wakaa ku dhaaya walaalihii intuu soo dhoweeyey alaa tarawna anii owfulkeyla waana khayru lmanziliin miidan u jeedin sidaan idiin soo dhoweeyey wanaagga aan idiin sameeyey martiqaadka wanaagga oo dhan haddaba marka in martida la sharfo aad iyo aad bay wanaagsanta waxaanu kaloo ka qaadanaynaa ana suuءa الdani maca wujuudi alqara'in addaalati calayhi gayru mamnuuc walaa muxaram qofku inuu qofka ka shakiyo haddii uu arko calaamado bixinaya oo kutusaya inuu qofkaani been sheegayo waa laga shakin karaa oo ma aha taasi suu dhanni marka qofka matalan arrin baa eh, matalan qofkan been baa lagu bartay wa markaad waxa weye soomaalida waa iyaga yidhahda eh, beentaada hore runtaada dambe u darantay marka nabiyullahi eh, nabiyullahi yacquub calayhi salaam markii uu arkay calaamadihii beenta ahaa kamiiskii iyo markuu arkay inay nimankaani been sheegayaan ayuu ku yidhi bal sawarat lakum anfusukum amra been baad sheegaysaan buy naftiinaa wax idii qurxise waxaan aad wadaan oo dhan waa been ilaahayna ka baqi maysaana waxaad wadaan waa been wey oo waxa waxba kama jiraan marka sidaa daraaddeed haddaad qofka ka shakidid oo istiraahid waxaan u wado waa been oo shakigaa yimaado wa waa laga shakin karaa oo wax waadixa ah, oo bannaan weye ma aha qofka in mar walba la yihaahdo maxaad uga shakiyaysaa haddii uu calaamado la yimaado looga shakiyo qofkii inuu been sheegayo waa laga shakiyaya waxaan leeyahay been baa lagaaga shakiyey waxaan aad wadinna waxba kama jiraan faa'idada soddon iyo lix waxa weeye isticmaal eh, alasbaab adaafica lilcayni wa gayraha min almakaari inay banaan tahay waxyaalaha asbaabta isha celisa oo waxa weeye qofku inuu ka digtoonaado ishii haddii uu waxa weeye ka baqo inay dadkaani ilaystaan ama qofkaan ilmihii uu kaa ilaysto ama waxa wax jirto wa ishu waa wax jiro wey qofku waa ilaystaa dadka mana aha sida soomaalidu u taqaano qofkii wax ilaysta inuu fuqur yahay waxay leeyihiin waa hebel waa fuquro waa qumayo dadku ilaysto lama soo rogo waa waa beswe waxa waxba kama jiraan qofku isagoo caadiya ayuu wax ku farxi karaa jacaylkaa wixii ku farxay ayaa ishiisu ku dhici karta oo ilaysan karaa sidaa daraaddeed bay aadaabta islaamku waxayna bartay haddaad wax ku faraxdid inaad tiraahid maa shaa allah ama aad tiraahid baaraka allaahu lak ilaahay kuu barakeeyo marka soomaalida haddii aad tiraahid intuu qof yidhahdo matalan ilmaha yararka ah oo kale ilmihii baad gacanta ku haysaa mid baa ku odhanaya wallahi ilmahan waa qurux badan yahay maasha allah dheh baad leedahay war naga tag buu kuleeyahy annaga maxaan maqumay baana mooday maxaan kaa maaragtay eh, ilmaha miya annago kaa ilaysanayna war maaha akhi aadaab islaamiya wey oo waxa weeye diinta islaamkaana bartay haddii aad waxa ku faraxdid inaad tiraad maasha allah haddii kale ishaada ku dhacaysa waataynu soo marnay xadiidkii maaragtay sahal markii uu qubaystay in caamir uu ku yidhi weligay ma arag nin saa u qurux badan maasha allahna ma oran isla markiibu sakaraadi marka ma waxaynu oranaynaa caamir qumay buu ahaa qumay ma ahayn ee qofka ishiisu waa ku dhici kartaa qofka wax mashaakilna ma leh farxadda aad ku faraxday weeye marka sidaas daraaddeed waa inaad tiraad maasha allah wakaa nabiyullahi yus eh, yacquubna wiilashiisi wuxuu ku leeyahay yaa baniya laa tadkhuluu min baabin waaxidin wadkhuluu min abwaabin mutafariqa hal abaabha ka wada gelinina ee iskala qaybiya oo waxa weye idinkoo wada socda haddii kale waa laydin ilaysanaya ilbaa idinku dhacaysa oo waxa weeye toban koob iyo toban wiiloo wada socda oo qurqurxa badan waa la ilaysanaya marka <clears throat> ishu waa wax jirta wey nebiguna wuxuu yihi ina alcayna xaqun ishu waa xaq wey waa wax jiro wey dadkana waa dishaa waa in la iska ilaaliyo weye marka amaa khuraafaad in lagu daro oo waxa weeye ilmihii markuu caawa xanuunsado dumarka aada u isticmaala hiblaa maanta fiirisayo hiblaa aragtayo waxaasoo kalena ma fiicina shakiga noocaasa iyo baasaysigana looma baana laakiin ishii waa wax jirta waana la iska ilaalinay faa'idada soddon iyo toddoba waxa weeye inay bannaan tahay waxyaalaha maaragtay xiyalka la yidhaahdo xeelad inaad isticmaali kartid oo waxa weeye aad nadaam samayn kartid si aad xaqaaga u gaarto masalan tusaaleheedu waxa weeye qof dhaalima ah ayaa xaqaagii haysta toos ugama qaadan kadhid laakiin dariiqyo kale uunan ogeyn oo qarsoodiya inta u soo martid ayaad waxaagii ka qaadanaysaa masalan lacag buu kaa haystay waa kuu diiday waad iskaga sabraysaa muddaa sugtay maalintii dambaa lacag uu leeyahay gacantaada soo gashay ama beec ha ku soo gasho ama si kale ha ku soo gasho waxaagii baad ka goosanaysaa wixiisana waad siinaysaa xadeeda dhaqaaji intaasaa waxa weye awalba iga qabtay waa kaa goostay marka xiyalka noocaasa waa banaan yahay leanna yuusuf calayhi salaam waxa uu ku qaatay walaalkiis xiyal oo waxa weye nidaam buu sameeyey ama xiyaladaha kale oo aan banaanayn waynu soo sharaxnay oo ma banaana wax xaaraama inaad maaragtay laalaab u samaysid oo dariiqyo uga soo laalaabatid lama ogolo faa'idada sideed iyo labaatan waxaa weeye soddon iyo sideed waxaa habboon buu yidhi liman araada an yuuhima gayrahu waxaa habboon buu yidhi isticmaal almacaaridi waxa la yidhahdo wuxuu yidhi shiikhu eh, haddii uu qofku masalan waxbuu doonayaa waxaas inaan la ogaanin inuu been sheegana ma rabo waxbaa la weydiiyey war waxaa iyo waxaas maanta ka warran hebelow saas iyo saas eh, eh, ma maqashay ma rabtid inaad adiga wixii matala qof baa sir kugu siraystay waxa ha sheegin buu ku yidhi hadhow baa wixii uu qof kale kuu sheegay oo yidhi war waxaa la yidhi hebel iyo hebel hebel saasuu sameeyey saasuu sameeyey ee ka waran adiga ma oranaysid marka ma ogi aniga leanna haddaad tira aniga ma ogi been baad sheeg inaad qofka sirtiisii sheegtidna ma rabtid waxaad oranaysaa isticmaalaysaa markaa oo miyuu sameeyey isagiibaa qofkii su-aal dib ugu celinaysa oo miyuu sameeyey saas adiga marka maa aqbaro wuu sameeyey mana aadan sheegin laakiin qofkii baad mar labaad weydiinaysa marka qofkii wuxuu u qaadanaya inaadan wixii war u haynin su-aashii kugu soo celinaya marka marka macaariid baa la yidhahda waa farbeeb wey waa inaad qofkii aadan wixiina adigu sheegin su-aashii lagu weydiiyeyna si kale aad isku dhaafisid oo isdhaafisida waxa weeye aadan su-aashii lagugu soo celin mar labaad marka sidaas daraaddeed nabiyullaahi yuusuf sarbeefta uu samaynayey oo ahayd eh, markuu la weydiiyey oo ay yidhaahdeen walaalihii qof kale naga qaado oo waxa weeye ninkaa noo sii daa ayay yidhaahdeen ina lahu aban shaykhan kabiiran fakud axadana makaanahu bay yidhahdeen ya ayuha alcaziiz ina lahu aban shaykhan kabiira fakud axadana makaanahu in anaraaka min almuxsiniin markaasuu muxuu yidhi markay yidhaahdeen mid kalaan kugu bedelayna qaala macaad allah buu yidhi ilaahay baan ka magan gallay an na'khuda ilaa man wajadnaa mataacana cindahu ilaa kii aanu alaabtayada agtiisa ka helay mooye cid kale qaadan mayna buu yidhi ma uu oranin marka kii wax naga xaday lam yaqul man sariqa mataacana ma u oranin leanna sababta maxay tahay ninkaan banyaamin waxba ma xadin wuu og yahay yuusuf inuusa waxba xadin haddaba ma uuran onorin kalaamkiisii ninkaan annaga wax naga caday baan qaadanaynaa ma u oranin ee wuxuu yidhi alaabtayada ninkii aanu agtiisa ka helay ma u oranin marka waxbuu xad sidaa daraaddeed marka sarbeeb baa la yidhahdaa macaariid baa la yidhahda luqadda carabiga waxaad isticmaalaysaa wax aad beentiina isaga ilaalinaysid leanna haddii uu yidhaahdo ilaa man sariqa mataacana yuusuf been buu sheegay marka been buu ku dhacaya marka beentiina wuu iska ilaalinayaa wuxuuna rabaa jawaab nimankan ay ku qancaanna inuu siiyo markaasuu saa isticmaalay oo wuxuu yidhi ilaa man wajadnaa mataacana cindahu agtiisaanu alaabteedii ka helay yaa dhigay marka agtiisa yuusuf baa ku riday meesha galaanka marka sidaa daraaddeed lama oran karo ninkaani waxbuu xaday marka sidaa daraaddeed waxaa haboon qofku arrimaha noocaasa sarbeebta uu isticmaali karaa isagoo beentii uga dheeraanaya oo doonaya inuu dantiisii gaadho beenna uuna sheegin soddon iyo sagaal waxaa weeye annahu laa yajuusu lilinsaani an yashhada ilaa bima calimahu wa taxaqaqahu bimashaahidih qofku ma bannaana muslimkaa inuu ka markhaanti kaco waxa unan ogeyn oo uunan xaqiiqo u ogeyn oo uunan arag inuu ka markhaanti kaco ma ah, ma bannaano leannahu ikhwatu yuusuf waxay leeyihiin wamaa shahidnaa ilaa bima calimna wma kuna lilgaybi xaafidiin macnaha wiilkii markay yidhahdeen waxaa la yidhi ina bnaka sarq wuu xaday waxbuu xaday baa la yidhi waa lagu tuhmay waatay riwaayada qiraa'ooyinka qaar ahaayeen ina bnaka surq macnaha waxaa lagu tuumay tuugo laakin waxay yidhahdeen wamaa shahidnaa anagu ma anu ogeyn meeshuu wax ku xadayey ilaa bima calimna laakiin maxaanu ogaanay in jawaankii uu watay iyo ratigiisii laga soo saaray suwaacii annaga taasaanu ogeyn amaa ninkaani markuu waxadhayay annagu maanu ogeyn sidaa daraaddeed qofku wixii uu ogaa waa inuu ka markhaanti kaco oo waxa weye uu caddeeyo laakiin inuu been sheego looma baha faa'idada afartan waxa weeye hadihi almixnat alcadiima alati imtaxana allahu biha yacquub banihi biha banihi nabiyahu yacquub calayhi salaam ilaahay uu ku imtixaamay waxa weeye arrintaa waxaa keentay waxa macnaha tafriiqa iyo dhibaatada iyo mashaakilka uu maray oo dhan waxay ahayd horta waxa ilaahay qadaray ee ma ayn wax kale qadar rabbi bay ahayd ilaahay baana waxaan ugu talagalay jaran jaro waxay ahayd loogu talagalay asbaab baa loo sameynayay qadar rabbi inay yacquub duriyadiisu masar ku tarmaan oo masar degaan oo diinta halkaa gaarsiiyaan wax ilaahay qadaray bay ahayd marka sidaa daraaddeed nabiyullaahi yacquub calayhi salaam waa la imtixaamay wiilkiisii baa laga kaxeeyey muddo badan buu ka maqnaa indhihii ugu indhabeelay aakhirkii ugu dembeeyena wanaag iyo farxad iyo saruur ayaa ilaahay ugu bedelay haddaba waxaynu ka qaadanaynaa sabirka iyo wanaagga yacquub iyo heerka uu gaaray intaasoo dhanna sabir buu ku gaaray waa tuulaa maaragtay maaragtay anugu waa sabrayaa fa sabrun jamiil shakwadiisii iyo waxa weeye wax walbana waxay noqotay ilaahay inuu baryo ee unan marnaba wax kale oo makhluuqa una u jeedsan haddaba waxa weeye markay dhibaato yari kugu dhacdo awliyaha ku cararine ilaahay u carar ina allaha calaa kuli shayin qadiir ilaahayga subxaana qaadirka wax walba awooday u carar akhi waqti lmuslima oo ilaahay bari laakiin ha isku mashquulinin inaad cid kale beridid marnaba ha isku mashquulinin weye faa'idada afartan iyo laba waxaanu ka qaadanaynaa jawaazu ikhbaar insani bima yajidu wama huwa fiihi qofku dhibaato iyo mashaakil iyo faqri iyo cabsi hadday ku timaado qofkii uu isleeyahay waxbuu kaala qaban karaa waa usheegi karaa leannahu ikhwatu yuusuf markii dambe oo u yimaadeen walaalihii waxay leeyihiin yaa ayuha alcaziizu massana wa ahluna dur macnaha annagii ahalkayagii iyo reerkayagii iyo annagii o dhan dhibaataa na taabatay waxa way asxaan noo samee abaar iyo mashaakil iyo ciyaalkiiyo cabaaraysan gaajo dhibaata naayse wanaag noo samay marka sidaa daraaddeed qofku markuu dhibaato qabo waa u sheegi karaa qofkii wax kala qaban kara laakiin waxa weeye awliye dhimatay ma ahee waa qofkii noolo wax kaala qaban kara wey faa'idada afartan iyo saddex waxaynu kusoo soo qaadanaynaa fadiilatu taqwa taqwadu wanaagga ay leedahay khayr oo dhan iyo wanaag oo dhan fi dunya waalaakhira waxaa lagu gaaraa taqwada iyo sabirka waa tuu ilaahay lahaa nabiyullahi yuusuf markuu hadlay waa tuu yidhi qad mana allahu calayna ana yuusufu wa hada akhi qad mana allahu calayna inahu man yattaqi wa yasbir fa ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin qofkii sabra oo ilaahay ka baqa ilaahay ma ma dayacayo ilahayna ajirkiisii ma dhuminayo wanaag oo dhan buna ilaahay siinaya marka nabiyullahi yuusuf iyo walaalkii iyo aabbihiiba markay sabreen wanaag baa ilaahay gaarsiiyey oo dhibtii iyo mashaakilkii o dhan baa ilaahay ka badbaadiyey haddaba waxaa loo baahan yaha qofku inuu u sabro markay dhibaata timaado ilahayna uu ku kalsoonaado waxaynu kaloo ka faa'ideynaa faa'idada afartan iyo afar waxaynu ka faa'ideynaa yembagii waxaa habboon liman ancama allahu calayhi binicamihi bacda shiddatin wa faqrin wa suu'i xaalin an yatacarafa maaragtay binicmati illah calayh qofkii ilaahay u nicmeeyo dhibaato markay kusoo martay waad xanuunsatay ilahay ba xanuunkii kaa qaaday nicmada ilaahay waad inaad ku shukri naqda oo nicmada ilaahay aad aqoonsataa awlaad baadan haysana awlaad baa ilaahay ku siiyey waa inaad ku xamdi naqdaa xoolaa ilaahay ku siiyey waa inaad ku xamdi naqdaa nicmo kasta oo ilaahay ku siiyo waa inaad ilaahay uga xamdi naqdaa sidaa nabiyullaahi yuusuf markii ilaahay u nicmeeyey uu leeyahay waqad axsana bi id akhrajanii min asijni wa jaa bikum min albadu ilaahay axsaan buu ii sameeyey oo waa i wanaajiyey oo nicmoo dhan buu isiiyey markuu xabsiga iga soo saaray idinkana dhibaatadii iyo mashaakilkii iyo baadiyihii idinka keenay haddaba marka qofku nicmada ilaahay waa inuu ka shukrana qawi lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid wey haddaad ilaahay ugu shukri naqday nicmadii ilahay waa kuu siyaadinay faa'idada afartan iyo shan waxa weeye ilaahay nicmada iyo wanaagga uu u galay yuusuf calayhi salaam leannahu waxa weeye waxa uu eh, keenay macnaha eh, xaaladihiisii oo dhan oo kala bedbedelan ayuu intaasoo dhan ilaahay eh, ilaalinayey oo hadba meel geynayey oo hadba waxa weeye derajo gaarsiinayey oo nicmo nicmoo dhan ilaahay u dhammaystiray rafiic darajaat fi dunya waalaakhira wanaag oo dhan marka nicme iyo wanaag fara badan ayaa ilaahay nabiyullahi yuusuf ku galladaysta ugu dambayntii faa'idada ugu dambaysa waxa weeye oo afartan iyo lix wuxuu yidhi shiikhu annahu yembagii lilcabdi qofka muslimkaa ah waxaa habboon oo addoonka ilaahaya ah mar walba qalbigiisu inuu ilaahay ku xiran yahay oo waxa weeye uu mar walba iimaankiisa iyo camal saalixa ah wax walba uu sameeyo ilaahayna uu weydiisto xusna alkhaatima e, aakhirka ugu dambeeya ilaahay camal saalixa ah inuu ku khatimo oo khaatimadiisa wanaajiyo sidaa nabiyullaahi yuusuf markii nicmadiisii dhammaystirantay uu u yidhi rabbi qad aataytanii min almulki wa callamtanii min taawiili alaxaadiid faadir asamaawaati waalardi anta waliyi fi dunya walaaakhira tawafanii musliman walxiqnii bisaalixiin wuxuu ku khatimay yuusuf qisadii dheerarka badnayd macnaha ilaahay inuu beriyey markuu arkay nicmadiisi inay dhammaystirantay wanaag uu gaaray aabbihii hooyadii walaalihii kulli la isku keenay derajo uu gaaray iyo waxa weye wax walba ilaahay siiyey ayuu ilaahay beryey markaa uu yidhi ilaahay wanaag baad ii samaysay wax walba wanaaga waad isiisay waxaan kaa baryayaa inaad idishid aniga oo muslima adduunkii waad i wanaajisay oo wanaag wanaagoo dhan waan gaaray aakhirana waxaan kaa baryayaa inaad waxa weeye idishid aniga oo muslima oo waxa weeye aan eh, aada gaalnimo igu dirin oo waxa weeye cirib ciribtayda ayna bedelmin oo waxa weeye khaatimadayda ay hagaagto lianna waxa weeye sababtu kullu cabdin yubca yubcatu alcabdu calaa maa maata calayhi buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka waxaa lagu soo saarayaa wixi uu ku dhintay camalkii uu ku dhintay haddaba qisatu yuusuf oo aad iyo aada u dheerayd oo axsan alqasas ahayd oo qiso aada u dheer ahayd intaa ayaan kusoo gebagabaynaynaa fawaa'ideedii iyo waxa weeye maaragtay eh, eh, ka sheekaynteedii intaa ayay ku dhan tahay sidaa daraaddeed marka waxaan leeyahay wax alla wixii khalad ah oo aan ku sheegayna ilaahay baan uga toobad keenaya ilaah iyo rasuulkiisuna beri bay ka yihiin oo waxa weeye waa wax aniga iga yimid waxaan kasi sameeyeyna ma aha ilaahayba subxaana qaadirka ahaa ayaan uga toobad keenayaa noloshayda iyo iyo bacda iyo iyo iyo geeridaydaba haddaan dhintiy haddaan noolahayba ilaahay baan uga toobad keenaya ilahiy rasuulkuusana beri bay ka yihiin wax alla wixii saxana ilaahay baan ku mahadinayaa qof walba oo ka faa'idaystana waxaan leeyahay ilaahayda ka dhigo aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsanah fasubxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahu cala nabiyina mxamedi w aalihi wa saxbihi ajmaciin